qala alimaam raximah اllahu tacaala faslun وأma kalaamu اlxanafiyaةi faqala fi kitaabi tabyiici اlmaxaarim اlmadkuura fi اlqur'an bab اlkfr wahuwa الsatr wajuxuud اlxaq wainkaaruhu wahuwa أwl ma dukira fi اlqur'an اlcaظimi min almacaasi qala allahu tacala in اladiina kafaruu sawaء عlayhim aandarthm am lam tundirhm la yu'minuun wahuwa akbar اlkabaa'ir cala اliطlaaq falaa kabiirata fowqa alkufr waxaynu ku soo jiray kitaabkii ahaa alkalimaat annaafica fi lmukafiraat alwaaqica lisheekh cabdallah ibni moxamed ibni cabdulwahaab raximah llahu tacaala waxaa inoo dembeeyey kelimaadkii aima shaaficiya ay lahaayeen ee ku saabsanaa kufriyaadka iyo shirkiyaadka dadka ku dhaca xukumkooda ayuu sheekhu qayb ka soo guuriyey nuquul yar baynu ku daraynaa kadibna waynu ka gudbaynaa insha allahu tacaala ninka loo yaqaana alimaam fakhrudiin alraasi raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabkiisa tafsiirka ah ee tafsiir alkabiir loo yaqaan markuu fasirayo wayaquuluuna ulaai shufacaa'una cinda allah aayaddaas markuu fasirahay ayaa wuxuu soo guuriyey dhowr qaab oo dadku ay shirki ogu dhacaan ama ay u gaaloobaan diinta oga baxaan iyo aqwaal dhowroo ku jirta qaababka ay mushrikiin alcarab ay u shariig yeeli jireen markuu soo dhammeeyey wuxuu uhi wanadiiruhu waxaa la mida kufriga iyo shirkiga carab iyo quraysh ay samayn jireen fii hada azamaani xilligan aynu nool lahayn joogno ishtiqaalu kaiirin min alkhalqi bitacdiimi qubuuri alakaabiri cala ictiqaadihim anahum idaa cadamuu qubuurahum fainahum yakuunuuna lahum shufacaa cinda allah hawshii soomaalida iyo mushrikii zamaanina haadaa buu galay wuxuuhi waxaa la mid ah waxay kufaaru quraysh iyo mushrikiin alcarab lagu gaalaysiyey waxaa la mid ah oo xilliga hadda aynu joogno qarnigii toddobaad buu dhintaadu lixaad ilaa toddobaad buu udhexeeyey qarniga hadda aynu joogna buu waxaa la mid ah ishtiqaalu kaiiri min alkhalq in badanoo ummadda ka mida ah muslimiinta ah ayaa waxay ku howlan yihiin oy ku mashquuleen bitacdiimi qubuur alakaabir culummada iyo awliyada iyo dadka waaweyn qubuurtooda in la weyneeyo waxayna markaa rajaynayaan buudo ee aaminsan yihiin markay qubuurtii awliyada weyneeyaan maalinka qiyaamo inay u shafeec qaadahayaan shirku tashafuci wataqarub wa shirku lwasaa'id ayuu tilmaamay asaguna hawshaasi waa wax marka looga horreeyey culamada dacwa najdiya ay culammada islaamka uga horreeyeen jid cusub ay iyagu ikhtiraacdeen ama ay bilaabeen ma ahee waa a'immatu lmadaahib alarbaca iyo khayrkoodba madhab masale ay ka hadleen oo ummadda in badan oga digeen weeye alimaam albaqaaci asagoo laftirkiisu tafsiirkiisa mujalladka labaad kun hal boqol iyo saddex wuxuu leeyahay faman dabaxa ligayri اllaahi min xayawaanin aw jamaadin kaasanami calaa wajhi اtacdiimi wاlcibaadati dabiixatuhu lam taxila dabiixatuhu wa kana ficluhu kufran kaman sajada ligayr اllahi sajada cibaada ilaahay hayrkii adi axadkii wax gowraca ama xayawaan noole iyo weli iyo insi iyo jin ama jamaad iyo waxaan manoola ah sida asnaamto kale ninkii u gowraca buu i calaa wajhi taciim wاlcibaada dabiixadiisu ma bannaan lanna waa murtad falkuu samayna waa gaalnimo iyo diinka bax wuxuuna la mid yahay ilaahay khayrkii nin u sujuuday halkaasu asaguna la maray alimaam eh, abulqaasim alraafici asagu kitaabkiisa fatxu اlcasiiz fii sharxi اlwajiiz mujaladka labyo tobnaad siddeetan iyo afar boga ah wuxuu leeyahay waclam ana dabxa lilmacbuudi wa bismihi naazilun mansilata sujuudi lah waxaad ogaataa gowraca macbuudka loo gowraco waa allah subxaanah wa tacaala wa bismihi magaciisa lagu gowraco wuxuu la mid yahay asagoo loo sujuuday waclam ana adabxa lilmacbuudi wa bismihi naazilun mansilata sujuudi lahu wa kullu waaxidin minhuma magaca ilo allah wax lagu gowraco ama asaga dartii oo loo gowraco nowcu min anwaaci الtacdiimi wاlcibaadati اlmakhsuusaةi lilahi tacaala alladii huwa almustaxiqu lilcibaada gowracu iyo magaca alloo lagu gowraco iyo asaga dartii loo gowraco kulli waxay la mid yihiin alloo loo sujuudo la caabudo labaduba waa laba nooco ilaahay lagu weyneeyey marka waa xaq khaasa oo alla leeyahy subxaanahu wa tacala haddii addoonka alla siiyana waa lagu gaaloobayaa alimaam annawowi anaga soo guuranay in asagu uu ka hadlay oo ka khilaaf u dhaxeeya shaaficiyada iyo fuqaada kaleba ay ka hadleen oo haddii boqorku markuu ka yimaado safar xoolo loo gooro cinda quduumihi bayna yadayhi inay aimatu ahlu bukhaara alimaam ibraahim almarwasi oo aimatu shaaficiya ahaa ay fatwoodeen inay gaalnimo tahay maxaa yeel dabxigu waa cibaado cibaadana allah iska leh in suldaanka iyo boqorka la siiyana inaysan bannaaneen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen meye waa farax waa kal caqiiqa weliime iyo alla bari bay la mid tahay oo raafici baa sidaa qaba laakiin a'immada kale ee uu ka soo guuriyey nawowi fii sharxi muslim mujalladka toddobaad boqol afartan iyo shan markuu sharxaya xadiidka kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed ayuu sidaa ku leeyahay alimaam subki fii fataawaah ama fataawihii wuxuu ku yidhi alsharaa'icu kulluha muttafiqatu cala taxriimi اlkufri wayalzamu min taxriimi اlkufri taxriimu inshaai اlmakaani اlmutakhadi lah sharaacida islaamka oo dhanba iyo ambiyada iyo rusushu waxay isku waafaqeen in gaalnimadu iyo shirkigu ay xaaraan tahay shirki iyo gaalnimo in la xarimay waxaa ka dhalanhaya goob kasta oo shirki iyo kufri lagu talagalay inaan la samaynin oon la dhisin oo la dumiyo alimaam alashari alluqawi fii tahdiibihi oo min aimati shaafici lagu tariya wuxuu leeya washirku an tajcala lilahi shariikan fii rububiyatih alraagib alasbahaani wuxuu yihi ashirku alcadiimu huwa ihbaatu shariikin lilahi yuqaalu fulaanu ashraka biاllaahi wadalika acdamu kufrin mufradadku sidaa ku yidhaahdaa alimaam ibnu kaiir wuxuu leeyahay ashirku alacdamu an yacbuda maca allahi hayra shirkiga weyn waxaa weeye ruuxu inuu allana caabudo aadamo kaliya makhluuqana uu ku daro la wadaajiyo suuratu yuusuf aayadda booqee lixaad markuu fasiro sidaa yidhaahdaa mar kale wuxuu leeyahy fa ina haaliba alumami ummadihii adduunka soo maray badankood kaanat muqiratan bisaanici walaakin tacbudu macahu hayrah ummadihii adduunka soo maray badankood ilaahay waa ogolaayeen waana qirahayeen laakiin allay wax kale ku leedhayeen la caabudahayeen min alwasaa'it alatii yadunnuunaha tanfacuhum aw tuqaribuhum min allahi zulfa halkaasoo isagoon la maray shirku atawasut watashafuc wey waxay carabi ku dhacday iyo mushrikii quraysh ay ku dhaceen kaasana lagu tagfiiriyey oo lagula dagaalamay laakiin ilxaadka iyo inkaaruulkhaaliq wax ku yarba'a cudur xilligaa aad u yarba'a oon dad yaroo marka shaadiina ay ku dhaceen alimaam atabari imaam almufasiriin wa rukn min arkaani shaaficiya lagu tiriyo inkastoo oga dambe mustaqil noqday wuxuu leeyahay xaqiiqu soo gurinaya kaanat alcarabu tuqiru biwaxdaaniyat اllahi subxaanaه wa tacaala carab waxay ahayd ilaahay inuu keligii yahay bimacnaa xagga khalqiga iyo jiritaanka waa ogaayeen buuhi hayra annaha kaanat tushriku bihi fii cibaadatihi laakiin ilahay halla caabudo marka la yidhaahdo bay shariig yeeli jireen oy wax kale ku leedhi jireen suuratu zumar aayadda sideeda markuu sharxaayo ayuu sidaa yidhaahdaa waxaa naqligaa soo guuriyoo kale oo tilmaamay mushrikii quraysh iyo alcarab iyo rasuulka wixii lala soo diriya ambiyadoo dhanba inay ahayd inay laga digo ashirku fi lcibaada ashirku fi eh, luluhiya laakiin shirki mxuu ahaye shirku rububiya ama aw alkhaaliqiya wاlraasiqiya axad isku khilaafayba inuusan jirin alimaam cabdilkariim ashahrastani kitaabkiisa mxuu ahaye nihayat اlaqdaam fii cilmi اlkalaam asagu waa soo guuriyay wuxuu leeyahy ambiyadu min abina aadam ilaa muxamedin calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo soo diray in ummadda ay ka saxaan shirkiga kana baabi'iyaan ilaahay keligiina ku xidhaan looma soo diran inay sugaan ilaahay inuu adduunka abuuray isagu keligii inuu waxna dilo waxna daayo awoodda mulkiga iyo tadbiirka iyo tasarufka ku saabsan carabi waa taqaanay dadka inkarana waa dad xanuunsan oo weliba afraadun iskaba yar bay yidhahdeen sidoo kale waxaa qira raaqib alasbahaani fii kitaabihi mxuu ahayy makaarim shariica abu asna kaga hadla waxaa ka hadlay alimaam abubakr alambari fii kitaabihi mxuu ahayy addaaci ila lislaam marka waa arin iska mutaqarara cinda ahli cilm min alashaacira iyo xataa mxuu ahay ahlubidaca oo dhanba mutakalimiinta shaaficiyada xanaabilada axnaafta maalikiyada kulli waaisla ogyihiin in rasuulku awooddiisa u badan uu ku bixinayay ambiyadoo dhanba in dadka loogu yeedho ilaa tawxiid illaahi fii cibaadatihi laakiin inay ictiraafaan alla inuu jiro oo uu khaaliq yahay taa lagalama hadli jirin bar markay qiraan baa loo xujaysanay ayagaa loo xujaysanay marka arrintaasi walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbud اllah ilaahay garta oo ilaahay inuu jiro qira oo inuu idin abuuray qira lalooma imanin waxaa le an icbud اllaha wajtanib طaaquut taasaa loo keenay wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayh annahu laa ilaaha ila ana facbuduun marka taasay ambiyadu la yimaadeen maa lakum min ilaahin bay la iman jireen ambiyadu marka taas waa ta u daran eh, alcibaada ashirku fii cibaadat اllahi wa fii mxuu ahay uluhiyati midda u daran weeye nuquul badan baa jirta laakiin maadaama kitaabku iska mukhtasar yahay intaasaynu ku dayaynaa wa ama kalaamu اlxanafiya naqli yar uu sheekhu uusan keeni doonin oo qiimo badan baa ku jira kitaabka la yahada sharxu sunna lilimaam xasan ibnu cali albarbahaari wuxuu leeyahay imaamkaas xambaliga culimada qarnigii shanaad weeye walaa yakhruju axadu min ahli اlqiblati min alislaam xataa yarudda aayata min kitaab اllahi caza wajal aw yarudda shayئa min aahaari rasuuli اllahi sal ly slam aw yusalliya ligayr اllah aw yadbaxa ligayr اllah faida facala shayئa min dalika faqad wajaba calayka an tukhrijahu min alislaam imaamku wuxuu leeyahay ruuxa muslimka ahlulqiblaha ah diinta islaamka lagama saari karo oo lama gaalaysiin karo ilaa uu aayad kitaabkii ilaahay ka mida uu beeniyo ama xadiid nabi maxamedoo sugan uu beeniyo diido ama ilaahay khayrkii u tukado ama xoolo u gowraco ahlulqaabuul iyo awliya ilaahay khayrkii hadduu arrimaha mid ka mida sameeya xasri ma amili oga jeedaa yacni kufriyaadkii buu miaalinaya sheikhu hadduu arrimaha wax ka mida sameeyo faidaa facala shay-an min dalika kufriyaad uu ku dhaco iyo nawaaqid faqad wajaba calayka an tukhrijahu min alislaam waajib weeye inaad takfiiriso oo diinta ka saarto oo moorada bannaanka ka dhigto haddii kale murtadiin baad ummadda u qarinaysaa wain lam yafcal shaya min dalik haddaan wax gaalnimo aan lagu haynin fahuwa muminun muslimun bilismi laa bilxaqiiqa hadduu aan wax gaalnimo aan lagu haynin waa muslim waa mu'min xagga muuqaalka iyo axkaamta adduunyada nikaaxa iyo dhaxalka iyo guurka iyo janaazada iyo qabriga intuba laakiin xaqiiqa ahaan kama warraan wuxuu yahy munaafiq buu noqon karaa ayib sidaasuu sheekhu uga hadlay risaale yarada la akhrisadeeda sharxu sunna safxada soddon iyo koobaad marka waa arin culummadu ka wada hadleen oo bannaanka iska taalla wey laakiin ninkii dan leh daliil ma waayo wa ama kalaamu alxanafiyati faqaala fii kitaabi tabyiin almaxaarim waxyaabaha maxaarimta in la caddeeyo kitaabka laga qoray almadkuuratu lagu sheegay fi lqur'aani kitaabka qur-aanka wuxuu dadka tarjamaysay iskale kitaabkaas baabu lkufr gaalnimadii uu baab yahay isna waa muxaramaadka qur uu sheegay wahwa satru asalkiisi weeye waa asatr wax la asturo ama ataqdiya wax la qariyo wey iyo wajuxuud lxaqi xaqoo la dafiro iyo wainkaaru inkaarulxaqi xaqoo la diido wahwa kufriguna walu maa maa dukira fi lqur'aan wixii u horreeyey qur-aanka lagu sheegay ummadda looga digay wey marka laga soo bilaabo suurat lfaatixa ilaa suurat lbaqara waxa u horraysay dadka looga digay waa kufr iyo gaalnimo whuwa awalu maa dukira fi lqur'aani alcaiim qur-aanka weyn waxa u horeeya lagu sheegay way min almacaasi dunuubta iyo minbaa meesha idinka go-an idinkaminbaa ku jirta sida nusakta kale ay caddeeyeen min almacaasi macaasida kale haddii kadalku hagaagi maayo macaasidoo dhanba shayga u horeeya la sheegay waa shirki iyo gaalnimo qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay laga bilaabay alimaam asagu shanqiti iyo kheyrkii waxay yidhaahdaan shayga u horeeya nahyiga u horeeya iyo amarka u horeeya fil kitaab ku soo arooray waxaa weeye en ducada ahayn waa annahyu can ashirki iyo wاlmru bicibaadati اllah ucbuduu rabbakum baa u horaysa xagga shirkiga falaa tajcaluu lilaahi andaadan baa ku xigta o antum taclamuun marka annahyu can ashirki wاlmru biاlcibaada ayaa ugu horeeya awaamirta qur-aanka i nawaahidiisa sawaaءun calayhim waxaa u siman a andartum u digtaa am lam tundirhum laa yuminuun wahwa shirkiguna akbaru اlkabaa'iri dunuubta waaweyn midka u weyn wey cala aliطlaaq gebi ahaanba isagoon waxba laga soo reebaynin ayib kufrigu waa anwaac badan yahay kufrigu waa guri weyn weeye intaasoo nooc baa ku jirta laakiin kufriga noociisa u daran waa abarwaa ashirku biاllah falaa kabiirata dembi ka weyn ma kabiira ma jirto fowqa alkufri ka weyn dembi ilaahay lagu caasiyo gaalnimo ka weyn ma jiro an qaale ilaa uu sheekhuu yidhi waclam waxaad ogaataa ninkii tabyuun almaxaarim iska laha annahu yalzamu ana maa yalzamu bihi اlkufru anwaac waxyaabahay gaalnimada ku laasimtay gaalnimo ay ku timaado noocyo fara badan wey ana maa yalzamu bihi اlkufr anwaac nawcu nooc yatacallaqu wuxuu ku saabsan yahay biاllaahi subxaanaه wa tacaala nooc allo ku saabsan yahay wa nawcun yatacallaqu biاlqur'aan qur'aanku noocna ku saabsan yahay oo wax ka sheegta ama ku xadgudubtaad wuu faafaahin doonaa iyo wanawcun nacuna yatacallaqu wuxuu ku saabsan yahay binabiyina muxamadin sala allahu calayh ali wasalam wa saa'iri اlambiyaa'i iyo ambiyada inteeda kale iyo wlmalaa'ika malaa'igta ilaahay uu soo diray rususha ah iyo wlculamaa culummada xadgudubkooda iyo taxqiirkooda wa nawcunna yatacallaqu bilaxkaami sharciya nuucna wuxuu ku saabsan yahay axkaamta sharciga dafiraadeeda diidideeda ku ciyaarideeda fa amaa maa yatacallaqu biاllah waxyaabaha ilaahay ku tacalluqe gaalnimada keeni kara ku dhacdo subxaana wa tacaala fakamaa idaa wasafa meesha fakamaa baa idinka go-an idinku fakamaa idaa wasafa allaha subxaana sida asagoo ku tilmaamay maalan ruux muslim ah rabbi wuxuu ku tilmaamay bimaa laa yaliiqu bih waxaan alla u cunamin waxaan ilaahay qabanin wa tacaala waa aduu alla ku tilmaamay waad ku gaaloobaysaa bian shabaha allaha matalu ilaahay ku shabahu u ekeeyey subxaanahu bishayin min almakhluuqaat ilaahay baa tir wuxuu ogyahay hebel wuxuu ogyahay bahalkaas wuxuu ogyahay noocaas ilaahay baa tilmaan khaldan oon kitaabkiisa lagu sheegin iyo sunnada nebigiisa ama aan daliil saxiixa ku sugnaanin ayaad ku tilmaantay adoo garanaya ayb aw nafaa sifaatihi ama ilaahay wuxuu ku tilmaamay waxaan u cunamin min atashbiih ayib bilmakhluuqaat waa tashbiihu sharcigu didaa laga hadlayaa ma aha kuway mutakallimiintu la ordahayeen aw nafaa sifaatii ama ilaahay sifadiisiibuu inkaray ilaahay tilmaama ma lahabu tilmaamu sheegtay oo u kitaabkiisa sunnada nabiga ayuu inkiray aw ama saqaala wuxuu muslimka sheeganayay bilxuluuli ilaahay inuu khalqiisa dhex galay aw ilitixaadi ama uu la midoobay baainiyadii qolyihii waxtulwujuudka qabay ee faraabi iyo ibnu sina iyo ibnulcarabi iyo ragga shayaaiinta tilmisaani iyo alcafiifa tilmisaani warkoodiibu hadda sheekhu bilaabay waa qolyaha keliya marka uu ku dhiiraday inuu xataa imaam alhazaali oo aad oga carara takfiirinta ayib marka asaga aad loo dhibay uu ku dhiiraday inuu takfiiriyo wey ahlulxubuul walitixaad iyo baainiyada cubaydiyiinta iyo qolyihii faatimiinta la baxay marka waa xuluul e, juzi ah iyo xuluul kulli ah loo qaybiyaa ka juziga nasaarada qabta nasaara waxay leeyiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xalla fii ciisa ama ilaahay gabal ka mid ah ama ciisiya allah isdhex degay isku mid ah bimacnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fii bacdi makhluuqaatihi inaad dhex geliso ayaa xuluul jusia loo yaqaanaa ama itixaad jusi ah kan ayagu yaqaan waa xuluul mutlaqa wey ilaahay subxaanahu wa tacaala uunkiisu ku dhex jiraa kamana soocona yidhahdeen waa gaalnimo ayib ilaahay inagu waxaan isku ognaa inuu khalqigiisa ka baxsan yahay baa min khalqi istawa calaa carshi culuwullahi almutlaq bayd aaminsan tihiin idan laakiin ninkan la yimid aw qaala bilxuluuli walitixaad aw ama macahu ilaahay maciisa waxaa buui qadiimun hayruhu alla horeeyey baa jiroon alla ka ahayn labaad buu sheegay ilaah labaad nin aaminsan oo soomaaliya aan ku aragnay ma aqaana meel ku dambeeyey oo laba ilaah baa jirta laba khaaliqaan midna waa la arki maalinkii qiyaamo midna weligii la arki mahaya buui kan la arkahaya ka kale xooga badan baa abuuray buui laba ilaah waa nin wareersan madhabkaas labaatan sanaan ummadda ugu yeedhahaya buu laakiin wax igu raacaan waayey ayib hal nin baa lagu sheegay buuikrkayga aaminsan jili baa lagu sheegay bu latin america baa lagu sheegay meelan u mar haddaan heli laha ninkaasaan u jeclahay bu hayaan bu hayaan meeluu ku dambeymaanjirweydiy ku dambeey aw macahu mudabirun mustaqilun hayruhu aw qaala wuxuu yidhi macahu maca allahi waxaa ah mudabirun maamuli adduunka maamula mustaqilun madax bannaan hayruhu ilaahay aan ahayn subxaana wa tacaala alla aan alla ahayn oo madax bannaan oo adduunka maamulaa jira buuri kaada waa mushrik ayib rabbi kaluuba ogol yahayba carabba hataa aan ku dhicinba ayib aw ictaqada ama wuxuu aaminay ruuxu islaamka sheeganaya annahu subxaanahu wa tacaala jismun inuu jir yahay jidhka bani aadamka uu leeyahay lafdiga jismi aan laa nafyan walaa ibaat inaan loo bixin yaa aslam ah aw amase wuxuu sheegay oo yidhi muxdatun ilaahay waa la soo darisiiyey waa makhluuq la abuuray oon qadiim ahayn adiimku min asmaa ilahi kama tirsanaysa raajixa laakiin rabbi waa lagu tilmaami aw ama wuxuu yidhi hayru xayin alla ma noola buu ilahay waa alla nool ma aha aw ictaqada wuxuu aaminay annahu laa yaclamu اljuز'iyaat waxyaabaha yaree tafsiilka inuusan alla ogayn bacd اlmutakalimiin wاlfalaasifa ayaa waxay qabaan wa tacaala uunkiisa iyo khalqiisa waa ka warqaba kuliyan si guud si duuduuban kuliyaadkii mujmalaadku ogyahay laakiin tafsiilka daqiiqa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogo masaajidka inuu meesha ku yaal ilahi waa ogyahay laakiin gudaha hoose masaajidka maraafiqdiisa iyo dadka dhex fadhiya noocday yihiin iyo waxaas ilaahay ma ogo waa kufr gaalnimo weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuusan ogayn ma jiraan qaliil walaa kaiir aw amase sakhira wuxuu ku jeesjeesay oo quursaday bismin min asmaa'ihi subxaanahu wa tacaala magac ilaahay magacyadiisa ka quursaday oo bahdi lahaya xaqiray aw amase wuxuu quursaday oo yasahayaa amrin min awaamirih amar ilaahay awaamirtiisa ka mida sida alxaafid kaiir iyo alimaamu dahabi waxay tagfireen nin la rumay rumaygu waa sunne rumeyaa la caday loo dhiibay waa sunne rumeyaa la yidhi qabtay buu dabada mariyey rumayga intuu qabtay baayuu dabada mariyey yani waa istihzaa'an mxuu ahaay istikfaaf bisunna ayuu ku kacay isla markiibaa dabada gudii qanjo ka soo baxay mindhicirka o dhan bu bannaanka yimid saacad buu warfaada waa naf baxay ayib markuu ruuxu istikfaaf hadduu sameeyo sharciga ku sameeyo sunnana allah ka dhige waa ku gaaloobaya aw amase istakafa biwaciidii ilaahay goodigiisa uu gaalo u guday iyo ayuu fududaystay ayib cadaabka aad sheegaysaanba wuxuu ihi waa biyo macaan cadaabun aliim yani waa shayun cadbun mu'limun lilanfus buu ibnu carabi cadaabka aliimka ladiin sheegahayo cadaabku waa min alcuduuba waa macaan yahay weeye naftuna shayga macaan waa gubahayaa bimacnaa aad bu haysanaysaa tawiilkaasu la marka raba inuu ahaado ayb marka waciidihi ayuu markaa yuu xaqiray oo yasay aw wacdi ilaahay yaboohiisi uu ilaahay u yaboohay muminiinta ahlu khayrka wanaag aw amase ankarahum maa waciid iyo wacdiba waa aw sajada ama wuxuu u sujuuday ligayr اllahi tacaala ilaahay hayrkiiba u sujuuday ayb sujuud cibaada weeye midda taxiyada khilaaf baa ka taagan aw saba allaha subxaanah ama ilaahaybuu caayayba dad ilahay caayo laga la baa jira aw iddacaa wuxuu sheegay maalan anna lahu ilaahay inuu ahday waladan wa saaxiba ilaahay baa ilmo iyo haweenay labuun haweenay iyo ilmuhu leeyaha waa siday bacdulmushrikiin ay sheegeen ilahayna ku beeniyey aw amase wuxuu sheegay annahu ilaahay subxaanah mutawallidun inuu ka dhashay min shayin baainun canhu asaa ka baxsan idinka macno khaldan baa idiin qoran aw annahu mutawalidun bishayin kaa'inun canhu sax ma aha nusahda kala asaxay waxaa weeye annahu mutawalidun min shayin baa'inin canhu sidaas wey aw mase annahu ilaahay subxaanahu wa tacaala mutawalidun inuu ka dhashay min shayin shay baa'inin ka baxsan canhu can ilaahi subxaanahu wa taala ilaahay baa shay kale ka abuurma ama ka yimid ayuu ku wuxuu u shariig yeelay ilaahay buu la wadaajiyay bicibaadatii cibaadadiisii shay min khalqi uunkiisa mid ka mid ah ayaada la wadaajisay cibaadadii labayka labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa lak tamliku wamaa malak warka quraysheed wey markay dawaafhayaan kacbada qabla alislaam ay dhihi jireen labayka allaahuma labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa lak tamliku wamaa malak nabigu markuu intuusan awoodaysanin welina aan la dirin een rasuulka laga dhigin hawshaa waa dhibsan jiray wuxuu odhan jiray wayxakum qad qad intaa ku daaya inta hore labayk allahuma labayk laa shariika laka labayk waa fiican tahay ilaa shariikan taka daaya jiray ilaa shariikan lak tamlikuma malak waa sida cabdiraxmaan ibn xasan uu soo guray maxamed cabdiwahaab dacwada markuu aabba awowgii bilaabay buuri oo bilowga ahaa ee uusa tabar oo keligii ahaa oo cashiraha akhriyi jiray waxaa soo mari jiray dad muslimiin oo baryahaya zayd ibnu lkhataab baryahaya markaasuu odhan jiray allahu khayru min zayd bn khaaab allahu khayrun min zayd bn khaaab ilaahay baa ka khayr badan zayd bn khaaab alcadawi ahuu cumar bn khaaab marka sheekhu kuma dhiiran kara war waxaan joojiyi mar madaxa la qaadahaya meesha mushrikiin iyo qaburiyiin baa haysta marka wuxuu keliya awood inuu yidhahdo allahu khayrun min zayd bn khaaab waagii dambe hadda caryaa yidhahda noqota car zayd dambe ayaa laga maqlaa qaata diinta tawxiidka qaata marka waa kulba tabartaada lax walba lageed bay xaadhataa wey kulba tabar nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa soomaali tidhaahdaa marka kulba intaad calaa qadri firaashika tatamadad kulba gogashaadu intay dhantaad iskala bixisaa haddaad ka adag tahay tuulo tuuladaasaad ku habsanaysa haddaa laakiin aad awooddo war yahow ilaahay baa ka khayr badan zayd iyo awliye la barya ilaahay barya aad aadan dhaafin karin ayadaasaad wadaysaa maalinkaad tabaraysatanhadde waad wadi hawshu in tabar lagu xisaabtamo waa wax jira wey nabig sal sl amnu abassulem markuu u yimid oo nabi maxamedo waan islaamay diinta aan ku adimo oon xaqa faafiyo nab wuxuu hi maanta waxay haysta aniga quraysh meeshaan kala marayno inaanan bannaanka usoo bixi karin ninkii u rumeey madax lagaga istaagahayo waad islaantay tolkaa ku noqo iyo gurigaadii iyo miyigii ku noqo waagaad maqasho inaan carab kala baxnay oo ilaahay ii gargaaray oo calankaygu babanay markaa imow markaasaan gaala isla jelcinaynaay toddoba sano kadib uu nabiga midna ugu yimid taqriiban lix sano kadib markaasuu nabi maxamed may um garanaysa haabu ninka reer banininki sulamiga aha ayaan ku kulanay maka qabla kada wa kada sanad aa tahay alla soo dhoweeyey waxaa weeyaan tabartaada kolba meel bay maraysa marka <clears throat> marka ishraak bicibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala waa shirkiga ay qoreyshi ku jirtay ayb aw ashraka bicibaadatihi cibaadadiisii buu la wadaajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala shay-an uun buu la wadaajiyo min khalqi ka mida aw amase iftara wuxuu ku been abuurta oo nabay cala allahi subxaanahu wa tacaala alkadiba been buu ku abuurtay ilah buu ku been abuurtay been abuuradka muxuu ku yimi bidicaa'ihi lilaahiya ilahnimuu sheegtayba haddaad tira adduunka anaa kala haya ilahnimo weeyahaati ayib adduunka anaa iyo war risaala rasuulnimaad sheegatay waa iftiraac allah ilin rususha allah dira subxaana wa tacaala haddaad tidhaahdo rasuul baana allah isoo diray iftarayta cala allah haddaad ilaahnimo sheegata kaba daran ba haddee inagu marka awliyadeenna waxaan ka aaminsana adduunka o dhan ba kala hayaanba oo ay wax maamulaanba oo adaa libaaxun lagu laqaynay wixiina laaca laqyaa jalaani gabdhaha yararka ee somaali galbeed qolyaha gabdhaha ogaadeen baa ku tumi jiray masagada markay masaajida tumhayaan sheekh cabdiqaadir baa laga hadlayaa adaan libaaxun lagu laqaynay wixii na laaca laq yaa sidii dabaysha u duulay wixii na daara daf yaa jilaani halkan bay ka soconaysa baalaan dhammaanaynin oo labaatan iyo siddeed bayd ah oo alifka lagu gooyey baa la wadahaya maantao dhan marka cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda uu cashi qaato asagaan cuskanaaya cabdiqaadir u yeedha bay ku waxaasoo isagaa qabta ilaah mustaqiloo madax bannaan weeye cirkaa roob laga waayey caafimaadkii baa yaraaday ciddii baa cashi qaatay maaa xooli baa bushi ku dhacay xanuun ayib asagaana cuskanaay cabdiqaadir u yeedha xilliga ayaa lagu cararaa waa xilliga ay quraysh ilahay ku carari jireen innagu waan daba marayna xageen ku cararayna sheekh cabdiqaadir taasi muran ma laha culamada islaamka ee muxaqiqiinta mukhlisiinta ah kulligood waxay caddeeyeen sancaani alimaam saalix ibni mahdi almaqbali shawkaani aima dacwa najdiya in mushrikii Ah, zamaanina ay ka daran yihiin xagga shirkiga mushrikii quraysh murantaasi mal laakiin ninkii xaqaa'iqda aan ka warqabin wuxuu doonuu sheegahaya <clears throat> aw iftara cala allahi ilaahay ku been abuurtay alkadiba bidicaayi sheegashadu u sheegtay alilaahiyata ilahnibuu sheegtay isaga in la caabudo ayib iyo warisaala isaga in la diray buu sheegto rasuulba uu yahay iyo nabi <clears throat> waa dhoweydba mid soomaaliya intuu qaxi meelahan ka tagay suudaan tagin markaasuu nabi baan sideeduba xaaji nuur baa daca dilo marka waa laga qabtay siddeeankii meelaha siddeetan meelaha taqriiban buu meelaha tegey markaasuu nabi baan ahayba qolyo soomaliya ku hogtumayo in la dilo yay ahayd maxaa loogu hagoganaya shaydaankaas marka waxaa le xanuunsan yahay baddaa soo turtay iska daaye xaggaa loo soo kenyu maray ma aqaan soomaaliya ku noqdo iyo la dilyaa war ooma nin walboo wareeray inuu ilahnimo iska sheegto ama rasuulnimo iska sheegto iska badan tahay lama waayo waa dhooban yihiin aw nafyi an yakuuna khaaliquhu rabbuh ama wuxuu ilaahay ugu ban abuurtay ayib aw nafyi an yakuuna inuu ama wuxuu anfiyo diidoo dafira an yakuuna khaaliquhu khaaliqa abuuray inuu yahay rabbuhu rabbigii anuu cid kale ay abuurtay buu iska taagan yahayba aw nafaana waa suuragal aniga koley nafyiba ii qoran wa qaala laysa wuxuu yidhi lii rabban laysa lii rabban rabbiba malihiba omaa maxay sudfaan ahay abeecay abuurtay waan iska imid anuu taagan umaan is arkay hadda wasaabad miyaa soconaysa rabi mlh iftira wey aw mase qaala lidaratin min adaraati haadihi khuliqat cabaثan aw hamala ama dhurcaso yaroo socota ayuu arkay markaas wuxuu lidaratin min adaraat dhurcaso quraanjo yar wax yaroo makhluuqaad ka mida ah. yuu arkay markaasuu haadihi tantada khuliqad waxaa loo abuuray cabaثan ciyaar baa loo abuuray aw hamalan ama shaqala'aan baa loo abuuray bimacnaa wa dan lagama laha wa loo dirsa maxaa tan laga abuurhayaabuu dhurcaso hadda socota hadii lagu istaago way dhiman waxba ma tari karto nafti baa haysa maxaa laga abuurhayaa ilaahay khalqiisabuu faraha la galay markaasuu marka waa ku gaaloobaya kufri wey hamalku waa shayga daysanaha ee hadiyad laska sii daaya en laga lahayn ayib xoolaha marka la sii in la raacin intay iska foofaan biyaha soo cabbaan iska soo noqdaan baa hamalka la yidhahdaa ayib idan marka dan laga leeyahay wax loo daysan ma jirta wey cabadkay la tahay iyo wamaa ashbaha daalika iyo wixii shabaho mima k an laa yaliiqu aan u cunamin bih biاllahi subxaanaه wa tacaala subxaanaه wa tacaala cama yaquuluuna culuwan kabiira aayaddaasuu sheekhu marka meesha geeyo ilaahay subxaanaه wa tacaala baa ka hufan oo ka naasan waxay leeyihiin xumaanta ay rabbi u tiiriyeen o dhan buu rabbi ka hufan yahay yakfuru wuu gaaloobi ruuxa muslimka ah fii hadihi اlwujuuhi kulliha asbaabta la soo sheego o dhan buu ku gaaloobi amiluu sheekhu bixiyo keliya amil kitaabta ku saabsan alla ku saabsan ayb intaa hadda ilaahay khusaysay buu sheekhu soo qaatay wuu soo gaabsanaya yakfuru fii hada lwujuuhi kullihaba ruuxuu ku gaaloobahaya bilijmac ijmaac muslimiintu khilaaf kama qabaan waa masala ijmaaciya ashirku billahi inuu gaalnimo yahay ilaahoo la laaayo malaa'igtiisoo la ambiyadoo la been ilaahay laga sheego yacni shay kastoo intaa la soo sheegay ka mida muslimka ee ku dhaca waa ku gaaloobaya sawaaun waxaa siman oon kala qaad lahayn facalahu arinkaa ha sameey ruuxa muslimka cabda si ula kaca aw hazla ama si ciyaara ama dhab ha ka ahaato ama ha ku dhaldheelaha iyo marba gaalnima miyaa gasha dhaldheelaya gashaade wayuqtalu waa la dili in asara hadduu ku madax adeego calaa daalika arrinkaas yac marka la yidhaahdo hadduu hawshii sii dabataagnaada madaxa la qadahaya wain taaba hadduu ka noqdo taaba allahu calayh ka toobad aqbali wasalima wuxuuna min alqatli dil oo riddo loo dilo intahaa kalaam hadalkii waa dhammaaday ninka xanafiga ah sheekha xanafiga bixuruufihi waxba kama bedelin bur xuruuftiisi uu soo guuriyey marka intaan baan annaga oo dowlad u samaynay iyo nidaam islaami ah ayib albujari maca alkhaiib xaashiyada saaran sharxiga iqnaaca saaran mujaaaaad kaga hadla baabu ridda sujuudda ilaahay khayrkii loo sujuudo iyo rukuucdu kala qaada wuxuu leeyahay haddaad sujuuddo ilaahay khayrkii u sujuuddo waa gaalnimo waxaa doontaba adugu u samee qabri baad u sujuudday dhagax baad u sujuudday wadaad baad u sujuudday waxa waad gaaloobaysaa kaafir baa tahay lanna sujuudu ma ixtimaasho waxaan ka ahayn <coughs> aan gaalnimo ka ahayn laakiin rukuucu tafriiq baa galahayo in foorarsiga inxinaagu asagu uu kabiira min alkabaa'ir oo xaaran yahay muran ma laha laakiin man rakaca liwaliyin aw limaqbuurin aw lisanamin aw lisulطaanin rukuuca tacdiimin wa taqdiir waa kaafir buuri hawliha dawhaabyada un weeye waxay shaaficiye sharxayso ayib asnaawshaasoo faahfaahiyey alla muraajaceeyo sheekhu wuxuu uhi fata'amal dhugo oo fiiri raximaka allahu allah kuu naxariisa tasriixahu tasriixa alimaam alxanafi caddaynta uu caddeeyey carabka ku dhajiyey bianna man ashraka fii cibaadati illah ruuxii alla u sharig yeela cibaadadiisa hayrahu ilahay hayrkii la wadaajiya annahu yakfuru inuu gaaloob bilijmac isaan muran lahayn wayuqtalu la dilayo in asara hadduu ku dhaga adayga calaa dalik waalcibaadatu cibaadaduna haddaan sheekh cabdalla ahay laa tasluxu ila lilah ilahay cidahan uma suubato ayib walaa yajuusu mana bannaano an yushraka in la wadaajiya macahu ilahay maciisa fiiha fi lcibaadati hayrah aw hayruhu ilahay hayrkii la wadaajiyo ma bannaano oo lagu ladho ayib <clears throat> wlcibaadatu alatii laa tasluxu ayib waa mubtadawe khabarkii baa dambeeya cafwan wlcibaadatu alatii laa taslux cibaadada aan u suubanin ila lilah ilaahay cid kale aan u suubanin walaa yajuusu usan bannaanayn an yushraka macahu fiiha hayru anwaacun wey waa noocyo fara badan cibaadadu ayb qaacida muhima fii baabi shirkiyaati walcibaada ku saabsan waxaa weeye shay ujeeddada loo abuuray makhluuqaadkao dhanba khaasatan haqalaynka inay tahay cibaada muran ma laha wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun alhaaya min eh, khalqi اlkhalaa'iq inay sidaa tahay iyadoo muran ma laha laakiin waxaa lo eh, muhiim ah shayga aan alla ku caabudayno yaynu ka qaadan waxaanu ka qaadanaynaa can rasuuli illahi sal lay slam ayib ilahay inaan caabudno waa rugni asaasi ah oo asaga awgiiba naloo abuuray oo naloo khalqay wey laakiin qaabkii alle loo caabudi lahaa waxaanu ka qadan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddiise aynu dhex qaadanayna kitaabka iyo sunnada adilada shareecada shayga maxaynu ku ogaa inuu cibaado yahay shayga waxaynu ku inuu cibaado yahay ilaahay shayguu ku amray waa cibaado haddii lagu amro shaygaani cibaado wey haddii lagaa reebo ka tagiisu waa cibaado haddii ruuxii sameeyey la ammaano camalkaasi waa cibaado haddii ajar laga ratibo oo le ruuxa wixii sameeyey ajir buu helaya waa cibaado ayib haddii dadka sameeye la ammaano waa cibaado haddii dembi dhaaf laga ratibo waa cibaado waxyaabaha noocaas cibaada lagu garta alamru biha in lays amro anaau faaciliha tartiibu اljri wاthawaabi calayha madxu اlfaaciliin hanaa'u اlficli waxoo dhan ba cibaada ay noqon hayaan wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu waxaan leeay alinaabatu waa cibaado maxaa u daliil ilaahay baana amray wadkuru llaha dikran kaiira addikru waxaan leenahay waa waa cibaado ina aladiina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum makfirat waajrun kabiir waxaan leenahay alkhashyatu he waa cibaado sabab waxaa laga ratibay maqfiri iyo ajir weyn baa laga ratibay saasay ku socon ama acmaalquluub ha noqoto ama aqwaal ha noqoto ama afcaal ha noqoto shay kastoo ma'muura fi sharci اlislaami ama muxuu ahay laga ratibay ka tegiisa waciid ama lagaa reebay ama ruuxii sameeye la ammaanay ama ajir laga ratibay ama ka tegiisa waciid laga ratibay waxaan lena idan almanhiyaat tarkuha waa cibaado ma'muuraadka la imaanshihiisuna waa cibaado idan cibaadadu waxaa weeye waa shay kastoo alla jeclaan ugu dhowaano ilaahay marka shay kasta uu jeclan ugu dhawaana qaabo badan buu tilmaama hade marna waa ku amrhayaa mar dadkii sameeyey baa ammaanhayaa ayib marka anwaac badan buu buu sheekhu yidhi daabidkaas waa muhiim jiddan wey minha waxaa ka mida adducaau alloo la baryo adducaa baryaa ka mida lijalbi khayrin khayr soo jiidashadii laga baryo aw dafci durri ama dhib difaaciddii iyo celintii qaala allahu tacaala waana almasaajida lilah xubnaha laga sujuudo allah iskale falaa tadcuu maca allahi axadan ilaahay la jirankiisa axadna ha baryina ama waana almasaajid amaakinu sujuud oo goobaha lagu tukada oo masaajidu ay kow ka tahay allah iskale falaa tadcuu maca allahi axada wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi udcuunii ibarya astajib lakum waa idinka aqbalahayaay ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin wa qaala tacaala lahu dacwat اlxaq wاladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay ila kabaasidi kafayhi ila alma liyabluga faah wama huwa bibaaligiih idan dacwad baryada dhabta allah iska leh baryada dhabta ee xaqaa allah iska leh kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala sokiisa wax baryahayana dadkay baryahan ajiibi mahayaan baa layidhi ayib waxaan ku maqlaynin oodan ku fahmaynin oo dhagala oon ku maqlaynin baa maanta lagu oo boqolaalan sano ka hor dhimatay oo aan aan xataa war loo haynin meesha waxa ku xabaalan ma ayaga mise dameer baa ku xabaalan sidii ka dhacay ciraaq hadda ka hor qabri un dhowr boqoloo sano dul taagnaba wadaad faagay qal dameer buu ka soo bixiyey dameer qalkiibaa ku xabaalan meesha ku jira caamada meel baa loo xawxayn waxaa dhihi muxuuha sheeqil baa ku dhintay waalka ku jira rii manaan baa laygu sheegay meelo cidlaa lagu jabayba lagu rafaaday fa idaa faraqta markaad acmaasha ka baxda ama salaadoo kale fansab ilaahay subxaana wa tacaala u istaago caabud weeye waqada rasul sl slm ida sa'alta markaad alla wax weydiisanayso fas'al illah sa'alta idaa aradta su'aal fas'al illaha ilaahay weydiiso waida stacanta kaalmo markaad u baahatana fastacin bilah ahrajahu tirmidi iyo hayrkii baa soo saray xadiidku xadiis xasan cala aqali taqdiir idan idaa sa'alta fas'al illah ilaahay wa tacaala waxa asaga mooyeen uunka aysan keri karin maa laa yaqdiru calayh ila allah ilahay in la weydiisto waa cibaadaiyo tawxiid iyo iimaan weeye ilaahay khayrkii in la weydsana waa shirki iyo kufri gaalnimo wey waxyaabaha kale bini aadamku ay awoodaan masalatu lkhalaa'iq bay geliyo marna xaaraan bay noqon marna karaahay noqon marna way bannaan tahay marna waajib bay noqonaysa ayib khalqu waxay awoodaan inay qabtaan biyay ku siin karaan baad bay ku siin karaan way kula gurman karaan cadowbay kula difaaci karaan waa ku helin karaan basharku waxay awoodaan waa la weydiin karaa ayib weydiintaasi marka dhowr nooc marna way kuu bannaanaan oo saaxibu faaqa waxaajaatoo sharcigaa fasaxay marna waa kaa xaaraan oo su waa la yaqaanaa marna waa karaahiyo laakiin su-aasha laga hadlay cibaadada maxdiga ah ee ilaahay ruuxu uu rumeeyey ruuxii garamyana uu gaaloobahayo waa fii ma laa yaqdiru calayh ila allah awlaad isii baa tiri sheekh cabdiqaadirow awlaad awlaad baan kaaga fadhiyaa baa tiri ayib cadowga inaad jebisaan sheekh cabdiqaadir oo idan su'aalu makhluuqin xayan aw mayitan maa laa yaqdir calayhi waa kufr makhluuq in la weydiiyo bini aadam iyo hayrkiiba in la weydiiyo wuxuusan karigaynin kari karin ilaahay mooy axad kale usan kari karin waa gaalnimo waa shirki ayib waxaa la mida xataa ruuxa maqan ee nool een ku maqlaynin in la weydiisto loogu yeedho wuxuu xataa keri karay gaalnimay noqonaysa xamar buu joogaa nairobi baad oga telefoon ma darisid ayib video conferencena bath mubashirna uma diraysid xaa tiri kulley sheekha xamar jooga waxyar baan odh maqlaa sheekh cabdiqaadirow baa tiri ayib waana nool iyo xay kuma maqlahayo hadduu dhintay warkii asagu jooji xataa kii noolaa ee haa'ibka ahaa wuxuu keri karay in loogu yeeo la weydiisto asagoon ku maqlayn shirki bay noqonaysa hadduu ku hor yahay uusan meel la jirin haddaad weydiisato wuxuun allama ahad kale uusan bixin karinna gaalnimo wey idan su aanu diidannahay haddaanu wahaabiyannahay sidaas wey su kasta ma diidanin been baa la waxeeya leanna waxaa weeyaan waa waa waa khuruuj can ilcaqli inaad wax kastaba diiddo waxa laga hadlaayo xuquuqda rabbi baan waana hawsha muhiimka dadku hatuu tawxiidku u asaxo oy caqiido u hagaagto wix kale waa laga heshiin karaa waxaa bacdu nusa ku qoran xadiidkan kadib wa qaala rasul ll sl l slam adducaa huwa alcibaada rasuulku wuxuu yihi ducadu ayadunbaa cibaad ah waxaa daba yaala weli xadiidka tirmidi ibnu maaja iyo waxaa soo saaray abu daauud nasaai fi lkubra waa xadiid saxiixa waad garanaysaan faman dacaa hayr allahi faqad ashraka fii cibaadati اllahi hayra intaasaana yaa qoran oo idinka maqan baan umalaynaya faman dacaa hayr allah ilaahay hayrkii ruuxi barya faqad ashraka shirkiibuu ku dhacay fii cibaadati اllahi hayra ilaahay cibaadadiisiibuu axadkale la wadaajiyay gaalima u dhex fadhiya adducaa huwa alcibaada ama ducaau masala ha noqoto ama ducaau anaa ha noqotee intuba waa anwac cibaadaat wa min anwac اlcibaada cibaadada noocyaheeda kala duwan waxaa ka mida badan alsalaatu baa ka mid iyo wاnaxru in la tukado waxaana la gowraco ilahay dartii loo gowracaa ka mida falaa yusallaa loo tukan maayo ila lilah alla unbaa loo tukan walaa yusjadu la sujuudi maayo walaa yurkacu ila lilah waxaa <coughs> walaa yunxaru ila lilahi waxda ilahay keligiin baa loo gowrici oo loo sujuudi oo loo rukuuci qaala tacaala qul ina salaatii nabi allo waxaa tidhahda salaadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda wamamaatii geeridayda lilaahi rabbi alcaalamiin salaaddii shanta waqti aad tukanaysay baad akhridaa ducadan ayadaa iyo aayadan baa akhridaa wamaca daalika saadaad oga dhaqaaqdo shirki baad ku dhici qaala tacaala ilaah wuxuu idhi fasalli lirabbika rabbigaa u tuka nabi maxamedow wanxar rabbigaana u gowrac oo wixii dabxi ah asaga dartii oola imow ay akhlis u saafigaree lirabbika salaata wanaxra wey macna aayaddu waxaad u saafigaraysaa rabbiga salaada iyo gowracaba laa shariika lahu ilaahay axad la wadaaga ma jiro fii dalika arrinka asaga wa qaala nabi sal slam lacna allaahu ilaahay ha lacnado man dabaxa ruuxii u gowraca ligayr اllah xadiidka muslim baa soo saaray min xadiidi caliy fii saxiixi ayib waa garanaysaan bay la tahay lacna allahu man dabaxa ligayr اllah ilaahay baa lacnado ama alla ha lacnado axadkii wax u gowracay alla cidaan ka ahayn waqad qarana allahu ilahay wuxuu xidhiidhiyo isku ladhay bayna haatayn alcibaadatayn labadan cibaadoo rabbi isku qabtay alsalaati wاnusuki salaada iyo gowraca buu rabbi isku qabtay fii haatayn aayatayn labadan aayadood bu asdaba dhigay ta hore oo qulina salaatiha iyo aayad dambe suuratulkawar ah faidaa kaana man sallaa ligayr illah hadduu yahay ilaahay hayrkii ruuxu u tukaday aw rakaca ligayr illah ama ilahay hayrkii u aw sajada ligayr illah ama ilahay hayrkii u faqad ashraka fii cibaadati hayrihi fakadalika man dabaxa alqurbaana ligayr illahi faqad ashraka fii cibaadati illahi hayrah hadduu yahay buu sheekhu ninkii ilahay hayrkii u oo cidaan allahi u oo cin allay u sujuudaan mid shariig yar hadduu yahay faqad ashraka fii cibaadati illaahi hayrah cibaadadii ilaahay uu mudnaa ee uu lahaa hadduu noqday nin la wadaajiya ilaahay hayrkii fakadalika waxaa la midoo mushrik noqon haya man dabaxa ruuxu gowraca alqurbaana xoolaha alla loogu dhowaanhayo liayr illaah ayib ilahay hayrkii buu gowracay sheekh cabdiqaadir buu u gowracay xaaji hebel awowe hebel buu u gowracay ayib nabi iyo rasuul buu u gowracay malaa'ig faqad ashraka asaguna fii cibaadati illahi hayra maxaa yeele kulli waa cibaado shay kastoo ee sugnaatay inuu cibaada yahay fii sharcina fii kitaab illah fii sunnati muxamed fii ijmac اlmuslimiin bidaylin saxiix shaygu marba hadduu sugnaado inuu cibaado yahay allah iskale kelig sarfuhu lilaahi waa tawxiidun waa ikhlaas wa sarfuhu lihayrihina waa shirkun wa kufrun wa nifaaq marka qaacidadu san bay u kala baxaysa bal alimaam abu xaniifa oo ka mid ah a kitaabkiisa sharxu mukhtasar karkhi wuxuu ku soo guuriyey inuu abu xaniifa yidhi laa yanbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bih ma bannaana ruux bini aadam ah inuu ilaahay baryo waxaan asaga isku baryo ilah waxaan kugu barya biasmaa'ika alxusna wa sifaat cula waa laogol yahay allahuma inii as'aluka laakin bixaqi alanbiyaai walmursaliin wa bixaqi alculamaai walmujaahidiin wa bixaqi alfuqaraai walmasaakiin abadan waa mamnuuc buuri maxaa yeelay xaqay dadkan leeyihin maxay ahaayeen ilahay asagaa lasku baryi karaa biasmaai wa sifaati isku bari walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha wa akrahu waxaan necbahay buu abu xaniife an yaquula inuu yidhaahdo as'aluka bimacaaqid alcarshi alcizi min carshik aw bixaqi khalqik halkaasuu la maray abu xaniife wuxuu leey abu wuxuu yidhi asagoo carshiga cizigu meeshuu kaga xidhanya waa alla wey macaaqid alcizi min carshika alla un wey taa tahay laakiin bixaqi khalqinkaan bannaanayn iyadoo baailaba abu yusuf wuxu uhi waakrahu an yaquula bixaqi fulaan aw bixaqi anbiyaa'ika warusulik wa bixaqi اlbeyt wاlmashcari اlxaraam ma bannaana buui waa xaaraan ayib abulxusein اlquduras wuxuu ku dartay qultu wاlmasأlaة bkhalqihi laa tajuuz lأnnahu laa xaqa lilkhalqi clى اlkhaliqi falaa yajuuz abu xaniife abu yuusuf abulxusein اlquduri a'imat اlxanafiya isdaba taagan waxay ka dagaalamahaya ilahay wax la weydiista laakiin lagu weydiisto bixaqi اlmalaa'ikati wاlmursaliin waa tawasulkeennii ayib bifadli nabiyina iyo hawlihii o dhan baa axnaaf waxay leedahay ka kac wey abaaiil waa wasiila min wasaa'il shirki cala aqali taqdiir abuxusein اquduri baa marka tacriif wuxuu leeyahay khalqigu xaqay alla ku leeyihiin ma jiro almas'alaةu ayib bikhalqihi laa tajuuz liannahu laa xaqa lilkhalqi cala alkhaaliqi falaa yajuuz xaqay ku leeyihiin ayay ku qasbahayaan ma jire waa tafadul iyo ixsaan ilahay bixinaya wey markaad addoon mudiica noqoto ilaahay wuxuu ku siinhaya o iska kaa siinhaya ee waxaad rabbi ku leedaod u qabsan karta meesha ma taal ayib qolyaha ibnu taymiya weydiiyey arrimahaas oo waxay dhahen arrimahaasoo ma aha xadgudub iyo taxqiir lilambiya walmursaliin nin baa wuxuu u inay culimmadu diideen axnaafta ay diideen bixaqi alambiyaai walmursaliin wa bixaqi muxuu ahay beyt illahi alxaraam iyo inay tahay taxqiir alimaam ibnu taymiya kitabkiisa jaamic almasaa'il ee mujalladka shanaad buu qadiyadda adugu sharxo uhi waa weliba waa tawxiid iyo ikhlaas weeye ixtiqaar ma aha ixtiqaarku waxaan sharcigu diiday iyo xadguduba mooye tan waa tii ilahay fasaxay tawxiid iyo wanaag weeye buu asnagu odhanaya faahfaahinaya arrinta iyada wa min anwaaci alcibaada waxaa ka mid a aydan alkhashyatu ilahay laga cabsado khashyadu iyo khawfku qaybna waa mid abiici ah fa ujasa fii nafsihi khiifa ayib qulnaa laa taaf inaka anta alacla ayib laa takhaafa khawfku iyo khashadu mid waa abiici oo wax kugu iman haya weeye midna waxaa weeye waa khawfu sir ee khashyata sir waxay amad u yaqaanaan nin baad ka cabsan oo ninku ma qorib haystaa maya ma bilaawo dhegdhega ah haystaa maya ma waran buu loo ordaya maya ma baanqad xiiraysu wataa maya maya waa culmo oo culummadu siba ahay culummadeeda kuway kugu dishaa balaayo yani ruuxa inay sir iyo wax ku duuban yaho dadka uu ku laayo taasi waa shirki sabab abiica inaad ka cabsata shirki ma aha geesinimadu allah bixiyo waa khuluq ilaahay dadku ku abuuro wey wax muuqdo oo sabab la garan karoo maadoo xisia ruux hadduu ka cabsado nin waa adha shalaybu idilo jilciyey marka fooda ma gelin karo war la garta wey ninku aakaw haystaa toorribu haysta waan fahmi karaa laakiin sheekh hebel Eh, waba loomadi maaa yeel waa la dhammaanhaya maxaad u dhammaan mababa makuu fura may ma inaga dah ilaa waagidam ay yidhahdeen culummo dad eke bay kugu dishaa abeesana dhul eke bay kugu dishaa abeesadu dhul bay u egtahay marka adoo socdan bay kugu dhegi oo kusaydhis marka ciidda ay dhulkaasay u egto lagama garto baash waa aragteen wadaaduhuna waxay dheheen dad baad mudi laakiin dad mawaajin iyo balaa'i waa ku laynhaya wadaadii horeda waa runtoodoo sixir iyo jin iyo balaa'i ku shaqaysan jireen ninkii siyaaro u diida ruuxaan baa laga adeejin jiray iyo ahlubalaya lagu sii xoolihii iyo adhigii iyo geelii iyo gabdhihii iyo carruurta la dhexkacaya eber hashii saaka uu diiday yaa libax kala tuurahaya jin baa libax lagaga dhigo lagu baabi'in marka khawfu sir bay u yaqaan culamaa dacwa najdiya khawfu siri iyo khashatu sir waxa waa in macne macnawiya ah oon muuqanin adninka kaga cabsato sababka aad ku cabsan waa inaan fahanno abeesaa kugu soo orday sida nabi muuse waa laga cabsan karaa wax la gartay wey ninbaa alaabuu kugu dila haysa fahmi kartaa laakiin inaad tiraa mm, mm, inaga daaye nama hanugu daarina balaayo weeye waxbuu sii daynaya ka duulahaya fallaadh leeb baa ka fakanaya leeb kugu dhac baa ka mid ah habaarkooda addii hore leebku muxuu ahaa waa wax iyaga ka faninaya aaminsan yihin jinba shayaadiin bay ahayd balaayo ummadda ayagaa baabi'iyey yacnaa khashyadaasi allah iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iska leh khashya xisiya iyo mid allah iskale subxana wa tacaala middaa khashyatu sir aw khawfa sir loo yaqaan axad kale haddaad siiso waxaa weeyaan waad gaaloobaysa shirki baad ku dhacaysa falaa tajuusu ma bannaan alkhashyatu cabsi ilaa lilaahi waxdah inkastoo lakahiyada la kala qaado haddana ilaahay baa iskale cabsida qaala tacaala ilahi wuxu uhi falaa takhshaw nnaasa wakhshawnii dadka ayaan laga baqin aniga laga cabsado wa qaala tacaala inama dalikum shayطaanu midkaasi waxaa weeye shayطaan yukhawifu awliyaah awliyadiisa u idinku cabsiinhayaa kuwa asaga gacalka u ahaa lacagta laydin marin mahayo ayib bil kadib baa laydin xaaqahaya waa laydin kaadinhayaa ayib aasdhigataan baa la maanta waxaasun baa la wadaa inama dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaah falaa takhaafuuhum ha ka cabsina gaalada iyo shaadinta wakhaafuuna in kuntum aniga iga cabsada haddaad muminiintihiin baaliya haddii kale waa lagu kala baxaya qaala tacaala waman yutic illaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa ruuxa aeeca wayakhsha allah ilaahay ka cabsada wayataqi iskana ilaaliya dunuubta iyo macaasida ilahay iska dhowra fa ulaa'ika hum ulfaa'izuun kuwa unbaa kuwa liibaanay ah fajacala aacata lilahi walirasuulih ilaahay aacada wuxuu u yeeray rasuulkiisa iyo asagaba ilahay la aeeca waa waajib waana iimaan rasuulka la aeeca waa iimaan iyo towxiid weeye laakiin khashyada iyo taqwada ilaahay ma laha e, rasuulku ma laha allah iskale waa xaq alla khaas u ah nebi maxamed khashya ma laha taqwana ma laha alkhashyata wtaqwa lilahi waxda leanna waa xuquuq kala duwan wey xaqa rasuulka haddii ruux kala siiya waa lagu gaaloobi nebiyullaahi maxamed xaquu lahaa haddaan abubakar siino ku gaaloobayna xaqu ilaahay leeyahay haddii nabiga la siiyana waa lagu gaaloobahaya wa xuquuq lilaahi xaqun laa yakuunu lighayrihi walcabdihi xaqun huma xaqaan ilaahay xaq buu leeyahay aan axad kale u sugnayn addoonka muxamadana tawqiir iyo itibaac iyo ixtiraam iyo taqdiir buu leeyahy wixii lasku qasi maayo dee lasku qaso waa kala baxaya wa min anwaaci alcibaada cibaadada anwaacdeeda kala duwan waxaa ka mid a altawakulu ilahay in la tala saarto laysku halleeyo la ictimaado wahwa tawakulkana isnaadu alcabdi addoonkoo tiirsho weeye amrahu taladiisa adduunyata aakharaba u tiiriya ila allahi waxdahu ilahay keliga u tiiriya laa shariika lah asagoon shariik uusan u sugnayn fii jamiici umuurihi eh, addiiniyati wadunyawiya arrimahaada oo dhanba kuwa diineed iyo kuwa adduunyaba waa ina ilaahay tala saarato asagaa isku hadlayso cuskato ictimaado sheekh cabdiqaadir aan la cuskanin laa shariika lah fii jamiici umuurihi umuuri eh, umuuri alcabd addiiniyati arrimaha dhammaantoodba ilahay wax la wadaaga ma xagga itikaalka iyo tawakulka addiiniyati arrimaha aakhara wayahadi iyo wadunyawi qaala allahu tacaala wa cala allaahi ilaahay dushiisa keligii uun falyatawakali lmu'minuun muminiintu ha tala saarteen caamilkii baa la soo hormariyey ayib waxaa loo soo hormariya yacumma ayib waliyufiida alxasra waalqasr ilaahay keligii axad kale lama ogolo wey tawakulka laga hadlay waxaa weeye in ilaahay aad saarato fii ma yaqdir calayhi bashar laakiin inaad wakiil tiraad war islaantu baan anugu gogosha matagay garee hebelow muxuu adaa wakiilka islaanta iisoo meheri hawshan ila qabo wakaalada fi lmucaamalaat adunyawiya wa fi lumuur addiiniya wixii wakaala niyaaba gasho lama diidano wax laga hadlay laakiin waa inaad isku hadlayso axdan alla ka ahay subxaana wa tacaala umuurta haybiga ah iyo waxyaabaha mustaqbaliga ah iyo waxyaabahan alla ma cahad kale uusan qaban karin oo loo tala saarta makhluuqaadka taasaa gaalnimo shirki ah taasaa laga hadlaaya wa qaala tacaala wacala allahi fatawakkaluu ilaahay dushidun tala saarta in kuntum mu'miniin faman tawakala ruuxu isku hadlayo tala saarta calaa hayr illaah axadan alla ahayn faqad ashraka ilaahay buu u sharig yeelay fii cibaadat illaahi wuxuu la wadaajiyey fii cibaadat illaah ilaahay cibaadadiisii oo tawakulka ahayd hayrahu la wadaajiyey wa min anwaaci alcibaada cibaadada anwaacdeeda waxaa kamida mida alisticaanatu alla kaalmaysi ilahay in la kaalmayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wastaciinuu bisabri wasalaa idan alisticaana waa cibaadaan leenahay maxaa yeele waa la is-amray ayib ilaahay baa ammaanay alla kaalmaysta nabigaa ammaanay waa diin ayib muwaasafaadkay ka mid tahay qaala tacaala iyaaka nacbud adugun baanu ku caabudayna allow wa iyaaka nastaciin adugun baanu kaalmo kuweydiisanaynaa wqaal nabiyu ibn cabaas ida stacanta fastacin bilah dad wax kaalmaysan bini aadamka oo dhanba inaad ka kaaftoonto oo alle isku xidho waa shay muhima loo baahan yahay sidaa darteed buu nabigu saxaabada qaarkood bayco khaasa la galay an laa yas'alu nnaasa shaya abubakar baa ka mida abudar baa ka mida rag noocaas oo toddoba oo sideeda inagu maalin bayca kula galay inaad ilaahay caabudaan keligii ood aniga raacdaan oo diinta ku dhaqantaan inaad faqrigaada iyo baahidaada aad gooni la noqoto ilaahay hoos dhigtay axad kalena ka kaaftoonto waa shay aan dadka qaarkood aysan kari karin wey laakiin haddii la karo waa maqaamu alambiyaai wasidiiqiin wey ayib isticaanada laakiin wixii in la iskaalmayso markaas waajib bay noqon ba haddee shaygii biriga ahaa ama jihaadka ahaa ama xuduuddii iyo shareecadu la dabaqa ahaa ama muslimiintu la caawiya mararka qaarkood biduuni isticaana suurogeli maysaba wa tacaawanu cala albiri saasaa loo yidhi ta hadlay laakiin waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu asaga mooy axad kale aysan qaban karin ama uusan kari karin ood aad ilahay hayrkii tala saarato ama aad kaalmaysato wey laa tastacin billah fi ma laa yaqdir calayhi ila allah ayb haddii kale shirki baad dhex fadhiisan waida stacanta fastacin billah haddaad kaalmo u baahantahay iqaao ilaahay kaalmaysaa la yidhi axad kale bannaanka dhig marka hay iyo dadka waxyaabaha qalbigooda ku xidhaya makhluuqaadkao dhanba in laga dagaalamo dadku inay iyagu shaqaystaan oo ilaahay caabudaan oo nolosha soo saartaan oo iyagu isku filadaan oo wax isku ceshadaan oo iska warqabaan baa ku fiican laakiin hadda in yaroo xoguu qamaacayna markuu dhaco hay-adihii hay bixin jiray samafalkii baa loo yaacahaya samafalka waxna baaba'shay weeye afartan sano bayna daba taagay maray qaxootina ka dhigaan iyo maray shamuure iyo geley cagaartooy noo kale nagu baabi'aan oo dacan calood aan ka qaadno iyo shuban aan ka qaadno waana baabasheen kuwaas kuwaas waddanku waa in aad iyo aad looga taxadiro fasaadkooda iyo dhibkooda haddii qaabkooda looga faa'idayn karana waa khayr laakiin aad waa in laskaga ilaaliya nimanka meelaha lagu baabay ma raashima geeyaan ee abaaruhu ka jiraanen wadaadda joogin puntland may geeyaan oo somalilan geeyaan oo may samatariyada mushrikiinta u geeyaan ayib maxay intan ugu ordahay wadaaddu ay joogaan inta ay wadaaddu ka tahay maxaa qamaami hadduu wanaag jiro ninkii soomaaliyed wuxuu aniga heello dhaanto wuxuu dareen baa iga galay maxaa jiraa layidhi habeenun baa la tumaa maalinka maxaa loo tumi baasha dhaanta la yidhaahdo dareen baan ka qaba maxaa jira ama hel habeen unbaa la bixi buur gabdhihii wilinbaa habeen bixi barqinkii ma loo dhigtay hadday run baashu hadday baashu daacadnimo jirto ma meelahan ay gaaladu joogto ama murtadiintu ka taliyaan maa la geeyo abaaraa ka jiro lagu baaba'ahayaa oo kuwan kenyaatiga sakaraadka qaqaawan ee turkaanada iyo masayda dhagaha dulduleesha ee baaba'day maal la siiyo xoolaha maxaa intan yaree muslimiinta loogu qamamhayaa nimanka aada waxaa weeyaan laftimir baa ku jirtee ay meeshu muhufna aada laskaga ilaa nimanka ayaga ومن أنواع العباadة الاستعاaنة بالله baa ka mid qال الله تعالى <clears throat> إyاka نعبد وإyاka نستعين <clears throat> وقال النبي صلى اه سلم لبن عباس إذا اsتعنت فاsتعن بالله ومن أنواع العباadة النdر nadrku waa cibaada sharad baynanu naqaanay sharad waana baaba'shay geed waxaad arkaysaa asaga dhanba ruxan haya oo ku fahaya waxaa laf ku xidhan ama caal ku xidhan ama mara ku duubanta faman istacaana ruuxii kaalmaysta bihayr illaahi axadan alla ka ahayn fii ma yaqdir calay ilaallah faqad ashraka wuxuu la wadaajiyey fii cibaadatillahi ilahay cibaadadiiso isticaanada ahayd hayrahu wa min anwaaci cibaadati nadru nadarku waa cibaado anaga soo marray wixii la as ama la ammaano kulli waxaa weeye waa wmaa anfaqtum min nafaqatin wixii aad sadaqeed bixisaan aw nadartum min nadarin ama nadartaan fa in allaha yaclamu ilahay inuu og yahay baa laga hadlay laakiin mar kalea muslimiinta lagu ammaanay nadarka yuufuuna binadr nadarkay oofinayaan muminiinta khayrka badan wayakhaafuuna yowman kaana sharu mustatiira maalin sharkeedu uu wen yahay oo baahaayo bay ka cabsadaan marka iifaauhum wa wafaauhum linadri waa madxi waanaa way sharadka nadarka alla unbaa loo geli karaa laakiin waxaa weeye sheekha nadar ka soo gal qabri baa tegi ayib wadaad ku xabaalan yahay loo sujuudo loo soo gurgurto intaadan kii saadinka ahaa khaadimkii sanamka ama wasanka intaadan soo marin wuxuu ku leeyahay orod sheekha sheekha sharad ka soo gal sheekh hebelow hadday noqoto oo islaamtu alla wax ka keeno oo ka noqoto hashaas dibi baan keenahayaa dibi sanadka dambe siyaaradaa dibi baan keenahayaa riti toban halaad baan ku gowracahaya xadhig ma kusoo idhanaysa islaanta dhali weyday odayga wax u kici waayey ninkii motoorku ka fadhiistay waxyaaba badan nin walba meesha u daran ayuu shar ka gelhayaa marka hawlahaas qabri aan sharad laga geli jirin soomaaliya kuma olin qubuurta waaweyn ee awhaanti iyo asnaamta waaweyneyd ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dumiyey ee baabi'iyey ee la dagaalamay ilahay khayr ha siiyo hana guuleeyo wixii ka soo horjeedaan allaha dumiyo oo baaba'sho asnaamtaas iyo taalooyinka iyo muuqaaladaa shirkiga waa in la baabi'iyo lala dagaalamo alimaam jamaldin alqaasimi baxdi dheer buu fii tafsiiri ku leeyay qadiyadda uu kaga hadlay wakadalika alcalaama e, ibnu qayim fii zaad ilmacaad asna baxdi buu ku leeyahay madaahiru shirki waa in la baabi'iyo oo lagu weydhax weliba sida kuwa nool loola dagaalamhayo waa in qubuurta waaweyn oo loo diiqee la caabudo loola dagaalamo wey waa in adduunka la dhaafiyo dadku ilahay keligii ku xidhnaadaan oo aysan ku soo noqonin dhulka iyo hoosta iyo cagada aysan kusoo laabanin cirka waa dadku aadaan weyn ilaahyahaerarka adduunka dhoobanoo dhan in la baabi'iyo wa min anwaac cibaadati annadr falaa yundaru loo nadri maaha ila lilahi waxdah ama falaa yanduru ayib ruuxa muslimka ila lilah sharar haddaad gelayso ilahin baad la geli ilahay waddadii caafido boqol salaad baan kuu tukanhayaa intaas sadaqaan la baxahaya haddaad wiilkii iga maqnaan asagoo nabad qaba ii soo celiso intaasoo wanaaga ilaahay ka gal salaad soon xaj cumro sadaqalabax qaraabo xidhiidhis wanaaggaa ilaahay la gal ayib man nadara an yuiica allaha falyuicuna waa xadii saxiixa dee waa amar qaala tacaala ilahi wuxuuhi wamaa anfaqtum waxaad bixisaanoo min nafaqatin ay min sadaqa aw nadartum ama aad sharadaanoo min nadrin sharad aad la gashaan alla ah fa ina allaha yaclamu wa qaala tacaala yuufuuna waxay oofiyaan muminiinta dhabtay khayrka badan binadr nadarkay asalkiisa in la galo waa karaha sida asagoo cibaada noqonaya aakhirka yaa haddana nabigu ummadda u diidoo kala hadlay maadaama ay dhici karto sharadkii aad gashay inaad oofin weydo lianna alwaajiba e, binnadri aakadu min alwaajibi bisharci baa leedaha wixii alla uu ku saaray si toosa kuu saaray istiqlaalan marar baa lagaa dhaafi <coughs> oo haddii aad kari weyda laga dhaafaya laakiin wixii aad nadar isku saartay ee shardiga aad buu culisya marka naftaada intii alla saaray baaba ku filane culays kaleba hay saarin hadhow inaad ka soo bixi wada laga yaaba kuwa halkaas waxaan nadar ku galay maalawd arday baa wuxuu nadar waxaan ku galay imtixaanka adaan ku baasay eydka ilaahay u soomo muxuu ahaye saddex bilood ayib marka saddex bilood waan kari waayey bil baan dhaafin waayey maxaan sameeyaa imtixaanka eydka inuu ku baaso u galay saddex bilood waan dhaqaajin lahay maxaa ku watay marka horeba ayib intaaba marka horta imtixaanka iidka waxyaaba aan la gaadhin maxaabad culays u saaraysaa looma baan hawsha iyada marka horeba marka waa karaahiyo fii awalihi laakiin yanqalib markuu dhaaca yahay waajib isu bedelaya wa qaala nabi sal slam nabigu wuxuu yidhi man nadara ruuxii ku nadara an yuiica allaha ilahay inuu aeeco wala jimaada wanaag falyuichu ha aeeco waman nadara ruuxii ku an yacsiya allaha ilaahay inuu caasiyuu nadar ku galay sharad shirki balaayo falaa yacsi faman nadara lilqabri aw ilmaqbuuri faqad ashraka fii cibaadati illahi hayra intaasaan iigu qor waa idinka maqanta ila tahay faman nadara ruuxii u nadara lilqabri qabri buu u nadaray qabriga sheekh hebel waa qabriga laftirkiisa ah aw ilmaqbuur ama kii ku xabaallay odaygaha buu u nadaray faqad ashraka ninkaa wuxuu la wadaajiyey fii cibaadati illah ilahay nadarka ahayd hayrahu buu la wadaajiyey mushrik shirki baad ku dhacday ayib shaygaa aad samaysay shirki yahay ama gaalnimo yahay muran ma laha adigu ma lagu gaalaysiin mise waa lagu xukuma islamarkaaba waa masalo kale masalo kale wey afar shan xugum oo masalada ku xidhan ayaa hal mid keliya maqan yahay inti kale waa laga helay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa inuu xarimay ayib oo xukmullahi subxaana wa tacaala iyo mafsadadii rabbi uu ku ogaa wa tacala oo sababu ah iyo alxurma alqaa'ima cala alficli intaaba iyo mafsadada ku jirtay intaba waa la hayaa afartaa shayba waa la hayaa laakiin imaartii ama xukumkii ka dhalinhayay waxaad samaysay baa laga yaabaa in mararka qaabo liljahli walitawiili asaq laguu cuurdaaro laakiin shaygu gaalnimo ka bixi maayo markaad gaalnimose wuxuu waa gaalnimo wuxuu waa xaaraan fal bannaan ma aha waa shirki iyo kufr laakiin adugu muxuu ahaaya ma lagugu xukumahaya ma lagu dilaya islamarkaaba kufran waridatan waa masalo kale ismu shirki ma qaadanhaa mushri baat waxaad mushrik baad ku tahay wix aad ku dhacday mushrik mushrikiin baan dadka dhahaynaa ismu shirki wاlkufri qad habata qabla ashqa risaala ba ibnu tamiya eh, eh, raxmat ullahi tacala calayh markaad hadda zinaysato eh, waxaa lagu dhihi zaani tahay been baad sheegtay kaadib baa lagu dhihi soo maha waad hadlaysaa mutakalim muxaadir lagu dhihi waad fadhidaa darsi baad dhegaysaa mustamic baa tahay yacni sifada iyo falka kolba aad samaysaa magac lagaaga dhambalahaya haddii ciqaabtii iyo dilkii ta'wiil iyo muxuu ahay jahli lagugu cuurdaaray magac yaa kaa fujinhaya wixii aad samaysay inaan magac kaaga dhalin yaa kuu diidahaya wey ruuxa tukanhaya ee salaaddiisa ay saxin waxaan leenahay waa maamxay waa musalli waa sooman tahay waxaan le hebel saa'im zakaad bixisay waxaan leenahay waa musaki ayib ma tahay mise waad fadhidaa qaacid baan leenahay lannu wasfiga kugu qumay baa magac lagaaga dhambalahaya haddaad xajido waxaan leenahay dawaafayso xaaji cumre muctamir laakiin shirki baad ku dhacday waxay dhn mushrik lama dhihi karo wadaadii soomaaliyeed waa ka diidnay shirki waad axfadhi mushrik baa tahay mushrik ayib waxaa ku jira shirki wey waa mushrik mushrikiin laakiin surka ha la qaado xugum mxuu ahaay jahligu iyo cudurdaarku wax ka qabtaa alcadaab اdunyawi wاlcadaab اlukhrawi qiyaam اlxujati waxaa loo shardiyaa litanfiid اlwaciid اlukhrawi wاlwaciid اdunyawi in lagu dilo aakharana aad cadaab ku waarto ay qiyaam اlxuja ka tahay mxuu ahaay shardi laakiin magaca laguu bixin waxaad samaysa weeye adoo xaar dhex fadhiya oo dabaalanhaya cadar baad dhex fadhiya ku dhihi mayno ma tahay mise maa adoo baashaa dhex dhuflaynhaya wixii aad dhuflaynaysa baan ku siinaynaa mushrikiin ayib ahlulahwa walbidac baan taagannahay laakiin ciqaabtu iyo dilku waa masalo kale oo u baahan iyadu taxqiiq kale u baahan weeye ayb wlxaasil gabagabadu waxaa weeye bu sheekhu ana alcibaadata cibaadadu ismun jaamicun lima yuxibuhu اllah wayardaah likulli ma yuxibuhu اllah wayardaah min aqwaali cibaadi wa afcaalihim tacriifkaani u fiican sheikhulislaam baa iskale asalkiisa ayib risaalista herta alcubuudiya loo yaqaano ee cali xasan uu taxqiijiyey ee maktabada taalla maslada lagu sharxay ayada la muraajaciyo ana alcibaada ismun weeye jaamicun ururiya waa musطalax iyo halbeeg iyo halkudhag weeye ururiya likulli maa shay kasto yuxibuhu اllahu alla uu jecel yahay wayardahu raalli ka yahay oo min aqwaalin min aqwaali cibaada addoommada aqwaashooda ah iyo afcaalihim falalkooda ah waxaynu soo marray ilahay wuxuu jecel yahay in loogu dhawaada cibaada ah. waxaan lagu garan karaa qawaacidda aynu soo tilmaamay dhowrka ahayd amarahum rabbi u bihi fii kitaabihi aqwaashaas iyo afcaashaasoo amarahum uu amray bihi amarahum allahu bihi asagu amray fi kitaabihi cala lisan rasuulih waqad saraxa hada alxanafiyu yacni waa aqwaal iyo afcaal addoommahu ay la yimaadaanoo ilaahayna uu amray in lala yimaado fii ku amray wa calaa lisaani rasuulih waqad saraxa carabka nabi ila kitaabka ilahi nabi maxamed baa noo soo mariyey ayib waqad saraxa hada alxanafiyu ninkan imaamka xanafiga wuxuu caddeeyey fii kitaabihi اladii qadamtu kitaabka aan kuusoo hormarshay tabyib almaxaarim ahaa laka adiga aan kuusoo hormarshay ana man ashraka ruuxuu u sharig yeela ilaahay la wadaajiya fii cibaadatilah ilahay cibaadadiisii hayrahu fahuwa kaafirun bilijmac inuu gaal yahay muran la'aan oo ummaddu isku raaceen oo ku ijmaaceen sawa waxaa siman oon kala qaad lahayn facalahu camdan aw hazla ama kas ha u sameeyo ama dheeldheel ha u sameeyo ama dhab ha ka noqoto gaalnimada marba hadaad ku dhacdo adoon qasbanayn in lagu gaalaysin waa madhab culamadan ay qabta wey jahliga ma lagugu curdaari taawiilka ma lagugu curdaari fi kufr اlakbar wa shirk abar masala khilaafiya waxa keliya mujmaca waxaa weeye ruuxa mukalafkeenu ka hadlaynaa waxa mujmaca ah weeye ruux mukalafa ah hadduu shirki akbara ama kufr akbara ku dhaco waxaa loogu curdaari bilkraahi faqad inti kale waa masala khilaafiya haddaan idhaahda maala fi masaa'il kufr اlakbari wa shirk akbar laa yucdiru axadu biاljahl walaa bاta'wiil walaa biاlkhaطأ waa madhab saa'iqa wey oo adiladiisa leh laakiin ilaa man ukriha waqalbuhum baa mujmac wixii kale khilaaf baa ka furan hawshu marka hawl iska kooban weeye ruuxa mukalafkaynu ka hadlaynaay majnuun iyo kama hadlayno iyo sabi aan qaan gaarhin asagu oo aan mumayaz ahayn weliba sabiga mumayazka ah ilmaha labayo toban jirka ama toban jirka ama sideed jirka sagaal jirka ah ee wax kala soocay hadduu gaalnimo ku dhacayo kufri ma gaaloobahaya salaf inuu gaaloobhaya wey riddatu sabiyi lmumayizi kamaa yasixu islaamuhu laakiin laa yuqtalu ilaa bacda buluuqihi waa loo kaadin waa laba sanaa u hadhay haqaan gaadho soo qabta maalinku biyo duuliya waryaa hadda kahor baad sidaa ma ka toobadkeni soo dhimanaysa hadduu ka toobadkana waqadii kale waa tagahaya ayb marka waa jumhur slaf sidaasay qabaan waa ra'yigu xoojinay ibnu taymiya raxmat ullah taala aleyh fi kitaabi darcu caqli wanaql duqay waaweyn oo marka sabciinaad jiraaba la kari la'yahay ilmo yaroo sabi ah maxaaba ku gaadhnaaba wqad saraxa wuxuu caddeeyey hada alxanafiyu fi kitaabihi اladii qadamtu laka ana man ashraka ninkii la wadaajiya fii cibaadati اllahi ilaa cibaadadiisii hayrahu hayrkii fahuwa kaafirun inuu gaal yahay buu sheegay bilijmac sawaءn facalahu camdan aw hasla wa annahu yuqtalu in la dili buu sheegay in asara hadduu kusii taagnaada calaa dalik arrinka asaga markii la qabtay la baraarujiyey hadduu ka joogsan waayo in la dili buu sheegay wain taaba hadduu toobad keena taaba allahu calayh wa salima wuxuu ka nabadgelayaa min alqatli dilkii gaalnimo lagu dilay wallahu aclam wadakara wuxuu sheegay alimaam alxanafi aydan ku noqonaya ana maa yakuunu ficluhu kufran bilitifaaq ida facalahu lmuslimu tuxbatu jamiicu acmaalihi wayalzamhu icaadatu اlxaji walaa yalzamhu icaadatu الsala naqligan muusan soo goori lakin sheekuu soo gaabsaday naqligan dambe muusan soo goorinin wuu ka tegey ilaa an qaala buu ihi moogtahay hadalkiibu ka gooy wuxuu kaloo sheegay ana maa yakuunu ficlu kufra bilitifaaq waxaa samayntiisu ay gaalnimo tahay si aan muran lahayn idaa facalahu lmuslimu shay aan muran ku jirin inay gaalnimo tahay oo uu shirki yahay baad ku dhacday idaa facalahu lmuslim tuxbat waxaa hooban jamiicu acmaalihi oo aniga xalay soo sheegnay khilaafka u dhexeeya xanafiye iyo oo dhinac ah iyo shaafici xanaabilo dhinaca fii xubat alacmaal ma inaad gaalnimada ku dhimataa shardi ah mise saadaad ogu dhacda gaalnimada bimujaradiha baad gaaloobaysaa bimacnaa acmaashooda hoobanayaan wayalzamhu inuu ku laazimi buu soo sheegay icaadatu lxaji xajka inuu soo celiyo ayib xaj baad la timid hadda ka hor gaalnimaad ku dhacday xajki waa buray acmaashii hoobatay bay ku biiray markaad soo islaantay toobad keentay kadib xaj kale lagaa rabaa walaa yalzamhu ku laazima cinda alxanafiya icaadatu الsalaa wالsawm salaad soomku ugu waajibi mahayaan soo celintoodii cinda alxanafiya liannahumaa salaadii soomku yasquطaani waa ka dhacan can ilmurtadi waa ka dhacan laakiin xajkuma dhaca buu leehay wayakuunu wuxuu noqon muslimkii gaalnimada ku dhacay wad'uhu galmadiisii maca imraati u galmoonaya xaraaman wa zinan buu noqonhaya zina iyo xaaraan buu noqon wain ataa hadduu la yimaado bikelimati shahaadati tawxiid buu la yimid bixukmi ilcaad si dhaqankaydbu iskala yimid wuu iska wardiyi jirayba laa ilaaha ila allah laa haddana gaalnima ku dhex jiraa hadduu shirki soo geli waa wardinhaya tusbaxa weyn oo boqollo ah ayuu wareejinaya kun tawxiid bu maalinka la yimaada kun tawxiid kun ashahaado iyo kun salli kun mxuu aha aad kursi buu akhriyaa markuu wadana haddana shirkiba kusi dhacaya ilahay hayrkiibuu baryahaya waa sujuudahaya nadar buu galhaya ilaahay buu caayahaya rasuulkiibuu faranhaya yacni waxba kuu tari mayso waa caada waa hadal wey wallaahi bilahi carabka ku baato kale un wey walaw lyamiin law shahaadatan wey shahaado laqwi a wey oon xukm aan keenaynin ayib wuxuu ihi sheekhu waa in ataa bikalimati shahaadati bixukmi اlcaada lam yurac la ilaalin mahayo la tixgelin mahayo cama qaalahu ayib ayib maxaa idin qora idinku walam yarca uusan ka hadhin bay ku fiican tahay walam yarca uusan ka hadhin camaa qaalahu wuxuu uu yidhi laa yartaficu اlkufru can gaalnimad marba tawxiidkii baa iskala timid waa ashahadataa gaalnimadana waad ku jirtaa idan gaalnimada weli waa ku haysataa ashahaadadaasi ruuxu waa tawxiidsa man qaala laahi hala daayo kayfa tasnacu bilaa ilah meesha kama shaqayso meeshaan kama shaqayso kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah ida jaa ywma alqiyaama waa kaafirka asliga ay ah u taallaa axaadiistaas xadiidkii mxuu ahay cimraan ibnu xusein iyo xadiidka usaame iyo xadiidkii miqdaam ibnu cabdikarib iyo axaadiista noocaasa kaafirka asliga een weligii islaamnimo soo gelin ayaa markuu ku dhawaaqa tawxiidka waan ka istaagaynaa ilaan waxaan kula dagaalamaynayba inuu tawxiidsaday ahayd oo nabiga rumeeyo oo ilaahay qiruta markaan seef ku qaban hadduu tawxiid waan daynaynaa laakiin kan islaamka ah asagoo tawxiidsan oo tukan oo soomi oo salaadi ayuu shariik yeelhayaa oo gaalnimo ku jiraa marka shaa'isan laa cibrata lahu walam yarca uusan ka harin uusan ka reebtin camaa qaaluhu min alkufriyaat laa yartaficu alkufru canhu hadalkaan hadal lamida aan soo aan halkan igu qoran qoran akhriya hadda asaguna cajab qaba alimaam abubakar axmed bn cali araazi alxanafi oo dhintay saddex boqol iyo qarniga afraad sharaxa uu leeyahay sharxu badl amaali safxada soddon markuu ka hadlayay matniga badl amaaliga wuxuu waman yanwi irtidaadan bacda dahrin yasir can diini xaqi da irtidaadi wa lafdu اlkufri min hayri ictiqaadi bitawci radu diini biikhtifaali markuu sharxay abyaada wuxuu wayaqacu اlfarqu bayna الزawjayn haddii labadii zawj mid ka mida gaalnimo ku dhaco kii kalena uusan ku dhicin in la kala furaa waajib ah islaantii waa muwaxyad qiimo badan nairobi iska joogtaa ama soomaaliya ninkeedina shariif buu taageeray iyo hawlihiisii murtad buu noqday ama samatariyadiibu u cildhiciyo mxuu ahay la dhilqaaday oo la gaashaan qaaday wayaqacu alfarqu bayna zawjayn ama wuxuu taageeray si cad oon geed soo gabanin murtadiintii ogaadee inay mxuu ahay jigjow ku xarooday wayaqacu alfarqu bayna zawjayn in la kala furaa waajibi labadii xaas waa kala furi wa tajdiidu nikaax meherkii in la waajibi biridaa'i zawja weliba gabadhoo raalli ku ah in kaana alkufru min azawj meerku waa burahaya axnaaftodu siday qabaan wey inagu sharci waa khilaafsana lakin anab waxay leeyihiin hadduu ninku gaaloobay maalan islaantuna aysan gaaloobin bimujarad uu ku dhacan ninkeedu waa kala furmeen waa la kala fiijinhaya hadduu ninkii toobad keeno uu islaantii baan ku noqonay ayadoo in raalli ku noqoto wey nin gaaloobay meesoo agmaray dhaafay haddee bakhtigiisa waa la fiijin laakiin ayadoo haddee raalli ku noqotaa lagu soo celinhaya in kaana alkufru min azawj wain kaana min azawjati hadday islaantu iyadu gaalowday oo intaan la qabanin ay soo noqotay yujbaru cala nikax waa lagu qasbay inay ninka gursato oo ay ku noqoto wa hada bacda tajdiid اliimaani wa tabarii min lafdi اlkufraan meherka waxaa la cusboonaysiin oo reerka lasoo yabyabay oo laisku soo celin markay ka bari noqdeen gaalnimada ay ku dhaceen oy bannaan ka soo istaagaan wuxuu idhi walow annahu ataa bishaa'ati caadatan walam yarjic cama qaal laa yartafic canhu اlkufr wadaadkan baan u malay inuu yahay ninka wax ka soo gorinaya sheekhu kitaabka tabiib almaxaarim waan fiiriyey kolley laakiin ma helin bitaxdiid marka hadalkan meesha ku qoran iyo hadalkan meeshan aad iskugu shabaha marka ninkaas axmed bn cali araazi alxanafi oo culamaa alqarni raabic ahaa kitaabkiisa sharxu badl amaali inuu yahay ay dhici kartaa walow anahu ataa bishaati caadatan walam yarjic innaga hadda waxaa inoo qoran walam yarca camaa qaalahu halkana walam yarjic camaa qaalahu inay jiinka go dhici kartaba yarjicda hadda oo yarca aysan ahaynba <clears throat> walam yarcawi camaa qaal ayib laa yartafic can اlkufr wayakuunu waطuhu maca imra'atihi zinan wawaladuhu fi dalika alxal waladu zina wuxuu idhi u galmoonhayay ee uu saa ku qabay ayib galmadu waa xaaraan carruurta saa ku dhalatana wuxuu waa wicillo weeye wuxuu ku sii daray axnaafta iyo shaaficida khilaafkoodbu soo guuriyey in cawaamtu ay ku badan tahay alfaad alkufrigu ka hadlay in markay saa gaalnimada ugu dhacaanba ay kala furmayaan buu ka hadlay wuxuu yidhi haddii madhabka xanafiyada aan qabsado oo calaa madhabina aan qabsanno muslimiinta badankood ee caamada badankood carruurtooda waladin ay noqon hayaanbu waqiila lowlaa qowlu shaaficiy la xukima alcawaamu kulluha biwlaadi الzina لأنa alفاaظ الكفr laa تkhlu min alsinatihim bul haddii madhabka axnaafta lagu xukumo oonu qaadanno waxaa iman maantu gaalnima ku hadlaysanta waa iska qaba waana tawxiidsanhaya garac baa dhalanhaya waxaan farcabo dhan garacyo wicillo wey leanna haween uu asagu ka gaaloobay ama iyadu ay ka gaalowday oon meher jirin ayuu qabaa marka cawlaad waxa tartarmahaye lagu rafaadsan yahay la kari la'yahayba waa oon garacyo korahaya cinda alxanafiya laakiin markaynu qabsan madhab shaafici in camalku uu ku hoobanaya bilmowt aaniyan furaduna ayib aysan fura baa'inan noqonaynin hadday qabla inqada cidda lasoo laabto waa laga badbaadahaya bimacnaa xanafiyadu madhabkan waa ku daran yihiin aad bay ugu daran yihiin marka ereygan wuxuu shabahaa ereygaa kale wa qaala shaykh qaasim wuxuu yidhi ibnu qadlubaqa alimaam qaasim inaan ku daro waman kalaami shaaficiyan gaadhahaya waxba haddayaan laysoo fiirini alimaam qaasim qadlubaqa wuxuu ahaa culimmadii dhimatay ieedqotodobaataniyoagaalkii wuxuu sharxay kitaab leh durulbixaar durulbixaar buu sharxay lishamsudiin alqawnawi oo dhintay sheekhaas wey waa nin imaamo faqiih xaggan xufaadulxanafiya ku jiro kutub xadiiuu leeyahay wa qaala sheekh qaasim fii sharxi durar wuxuu yidhi durulbixaar wey annadru aladii yaqacu min aktar alcawaam caammada muslimiinta badankood nadarka ka dhaca ban yatiya matalan inuu midkood yimaado ilaa qabri bacd sulaxaaba imanaya nin baa soo kici qabri nin saalixu imanhaya qaa'ilan asagoo le yaa sayidi fulaan sayid fulaanow in rudda haa'ibi kii iga maqnaa haddii la soo celiya baadidaydii hashi iga fakatay ninka iga maqnaa in la waayey aw cuufi ama la caafiyo mariidii ka iga xanuunsan ii bogsoodo aw qudiyad ama la gudoo lai qabta xaajatii muraadkayga laka waxaa ku ahda kugu ziyaaranhayaa min adahabi dahabka xaggiisa iyo waacaami raashinka iyo washamaci shamaca la shidee lagu ifiyo qabriga iyo darsadaada iyo balbaladaada kada wa kada baan ku siinhayaabu faynuus iyo tariig laguu shido dahab iyo fido intaasoo shay baan keenaya oo nadar ah baailun ijmaacan liwujuubihi ninka xanafiga ahaa imaamkaasi culumada qarnigii sideedaad ahaa iyo sagaalaad wuxuu uhi waa baailun e, ijmaacan liwujuuh intaasoo wejbu baail ku yahay minha waxaa ka mid a ana anadra lilmakhluuq laa yajuus sheekhu wuu soo gaabsaday wejka koowaad waxaa weeye annahu nadru lilmakhluuq waa nadar iyo sharad loo galay wاnadru lilmakhluuqi laa yajuus liannahu cibaadatun wاlcibaadatu laa takuunu lilmakhluuq sidaasuu sheekhu yidhi waa haluu isdaba taalla lakin sheekhu soo gaabsaday wa minhaa waxaa ka mida kale ku jira wey ana dalika kufrun waa gaalnimo in awliye iyo makhluuqaad sharad loo galo cibaado ah ilaa aan qaala ilaa uu waqad ubtuliya الnaasu dadka lagu imtixaanayba baryahan dambe bidaalika arrinkaas awliya ahlu qaaba inay nadar u galaan walaa siyamaa si gaar ahaaneed waxaa usii daroo nadarka lagu galaa iyo shuruudda fii mawlidi axmed albadawi sheekh axmed albadawi meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku xabaalan yahay ayaaba u daran buuri oo laga soo galaa inaguna mxuu ahay waxayna galagoostay mxuu ahayy maxaa u daraa xamar koonfur marka la joogo sheekh uweys ninka culus miyaa jiray koonfur marka la joogo koonfur ma kala jeedo qoys baa u culus galbeed ma kala jeedo sheekh abaadir nin la yidhahdo adari harar ku xabaalan baa u culus waqooyi ma kala tilo muxuu aw barkhadli miyuha sheekh barkhadlaasna u culus sheekh saasna ma jira tayib waaba sheekh cusub wey asaguna waaba sanam cusub wey ma sheekh saaki laga farcay ma u jidla mise waa magac kale kii laga farcay miya tayib ma aqaana haddee meelahan ree waamahu iyo reenoostinku iyagu ma hawshaa ku yartan o meelnaya balaayadu uun soomaaliya ka timaada miya waqad ubtiliya annaasu dadku waxaa lagu imtixaanay bidalika arrinkaa in ahlu qaabuurka iyo awliya ay nadar ka galaan ay u sharig yeelaan laa siyama fii mawlidi axmed albadawi fasaraxa wuxuu cadday ninkan xanafiga imaamka ah bianna hada anadra sharadkani kufrun gaalnimo inuu yahay yakfuru bihi lmuslimu wallahu aclam intaasuu inoogu joga insha allahu tacaala su-aal xalay timid baan wax yar ka odhanayna insha allahu tacaala ninbaa xalay wuxuu soo qoray idinku haddaad wahaabiya tihiin waxaa laydinku eedaynaya inaad ka timaadeen muxuu ahaayey najdi najdina nabigu markuu u ducey inuu u duceey waa diidey yaman iyo shaam buu nabigu u duceeyey marka meelaan ducaysnayn baad ka timaadeen baa lay su in laga jawaabay u baahan tahay su soo khulaasanay jawaabteeda najdu sideeduba waa erey carabi ah waxaan loo yaqaanaa meesha saraysa inagu dhulka waxaan u qaybinaa doh eh, iyo deex amama dul iyo deex ama waxaa tirada dul iyo doh waxaa tiradaba dhulka sare ee murtaficaadka ah ee sarreeya ayaa najda la yidhaahdaa najd ee carab taqaaneen laba qaybood waa najd iyo najd baa la kala yidhahdaa najd waa najdi annagu aanan ka nimideed sheegteen eh, mxuu ahaaye riyaad iyo qasiim iyo dhulkaa ku taallow najd ulciraaqna waa ciraaq dhulkeeda kore axaadiista ku timid ee nabigu najsi uu wax kaga sheegay nabigu intaa kaga maarn tilmaam buu raaciyey ciraaq weymunoo yidhi meesha fitanku iyo balaayadu ay ka imanayso ee ummadda lagu baabi'in doono waa ciraaq sharqi buu nabigu ku tilmaamay mashriqna uu ku tilmaamay ciraaqna waa yidhi wa ashaara ila alciraaq ciraaq markaa taarikhi dib aad u baadhana shirki iyo gaalnimo iyo bidco iyo baaba ayadoo ka yimid khaarij ayaday ka soo baxeen raafido iyo baai ayaday ka yimaadeen fitnat ibn ashca as ayaday ka timid maqtal xusein ibn caliy ayadaa lagu dilay mukhtaar ibn cubayd aaqafi lmutanabi ilaa yowmina haadaa qulqulutooyinka iyo caalamka hadda dhibka ka haysta ciraaq bay ka bilaabatay tataarku markay soo duuleen dadkay baabi'iyeen meesha ummadda lagu baabiiye lagu xasuuqay ayada ahayd fitanka iyo dhibaatooyinka ka dhacay fi lcaalam islaami ciraaq waa ku caanbaxday wax la yaqaano waa najd lciraaq ee najd lxijaaz ma aha nin caalima ah oo muslimah oo imaam oo axaadiistaas intuu fasiro ku fasiray xijaaz ma jirto waxaa u horreeyey rag ku fasir raggay wahabay isku dhaceen zaynudiin daxlaan iyo e, daawud bnu jirjiis iyo niman noocaas ah oo sheekha isku kacsanaayeen iyo dacwa najdiya isku kacsanaayeen baa halkaa la aaday laakiin culama muslimiinta khataabi alimaam aybi xaafid bnu xajar nawowi culama lislaam baqawi qadiiman wa xadiian kulligoodba mas'alada in laga hadlaayo ciraaq iyo fitankeeda bay ka hadleen laakiin ninkii danle adugu kaa saarahayaa dhabarka wuxuusan shuql aan lagu lahayn faahfaahinta masalada ninkii doonaya wuxuu laaban kitabka la yihahdo minhaaj الta'siisi wالtaqdiis fi اraddi calى daawuud ibnu jirjiis waxaa kaloo loo laaban karaa hayat اlamani fi raddi calى nabhani lilalusi waxaa loo laaban karaa kitaabka siyat اlinsaan can wasasati ashaykh daxlaan baasna faahfaahiyey laftirkiyu sheekh eh, mashruuxa salmaan baxdi qayim ayuu ku leey qadiyadani kitaabkiisa mxuu ahay alciraaq eh, mxuu ahay aathaar wa axaadiid mxuu aha fii fitan alciraaq baa lagu laaban karaa marka qadiyadu waxna khuseeya ma iyadoo sidaa tahay oo ciraaq intaasoo fitna ah lagu sheegay axaadiidtaasoo dhan ah iyada lagu fasiray cinda ahlicilm haddana ciraaq culumaa ka soo baxday culumo iyo ahlu khayr saxaabo taabiciin a'ima ajila ka yimid shaafici baa ka yimid ciraaq ayib oo wax ku bartay axmed bn xambal baa ciraaqi celaa yimid sufyaan athawri baa ka yimid mahdi baa ka bal axaadiista nabiga axmed laga wariyey agarkeeda reer madiina wariyay inta kalena reer ciraaq baa wariyey asaxu alaxaadiis waa axaadiiu almadaniyiin uma albasriyiin waa ciraaqiyiin weeye maxalku caydow asagu had ma laasimtee xaalliga cayda iskale haaliban iyadoo mawaadicu kala fadli badantay amkinadu eh, fi kitaabillaah wa fii sunnati muxamed haddana inta badan dembigu wuxuu ku dhacaa dadka goobta jooga xaaliga oo saakinka ah ayaa eeda iska leh laakiin makaanku inta badan asagu cudur gooni ama qabo markay meeshu culummo joogaan iyo ahlu khayr meel ammaanan weeye hadday ahlu bidac ku habsadaan iyo mushrikiin meel khariban weeye maka hadday gaalo qabsato waxaan leenahay waa daaru kufrin wa shirkin soo ma <coughs> markay quraysh haysatay maxaan leenahay ay ahayd nabiga maxamed laga fiijinhaya daaru kufrin wa shirkin bay ahayd markuu nabigu la wareegay maxay noqotay daaru tawxiidin wa ikhlaas wa daaru hijra bay noqotay amaakintu macno badan kuma xidhnee ruuxa camalkiisa iyo wuxuu asagu yahay yaa wax ku xiran yahay najdee laga hadlana waa ciraaq waxaana ka sugaynaa ninka su-aasha soo qoray inuu keena hal imaam qabla haaulaai almujrimiin ku fasiray xadiidka culummadan saaray ada bilahi towfiiq